بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله تعالى صxaabigii jaliilkahaa ee ahaa maacis ibn malik alaslami radia allahu canhu oo xumaantaa intuu ku dhacay kadibna toobad keenay toobaddaasoo low qusimad bayna ummatin la lawasicathum ummad idil haddii loo qaybiyo dambowday haddii loo qaybiyo u waasa noqon lahayd oo deeqi lahayd ama ku fillaan lahayd taasna macnaheedu waxaa weeyaan xuduudda qofka haddii laga oogo dembi dhaaf ayay u tahay toobadkeen ba u tahay qisadaasaan ku dhex jiray haddii aan ka soo baxnay maalik ibnu maacis ibnu maalik qiso kale ayuu haddana bilaabay qaala huma jaa'athu imra'atu min khaamidin min alasdi waxaa u timid imra'a nabiga calayhi salaam bay u timid xadiidkii waxaan ku jiray burayda ibnu xusayb jaa-athu waxaa u timid nabiga calayhi salaam haddana imra'atun haweeney min haamidin haamidyad waa qabiil carabta ka mid ah min alasdi ka ah fa qaalat waxay tihi yaa rasuula allah rasuul allow dahirnii dahir dembi baan galay in xadda laga oofiyo oo laiga dahiraan rabaa ah harasaan waxba laygu qabsanin ilaa adduunyada xanuun kastood ku marto waad gudbaysaa meesha ha laga baxaynin oo ama nicmo abadi ah ama niqmo iyo cadaab abadi ay ka jirto waa aakharo halkaas intay hadhow la ii qabsan lahaa idahir <clears throat> fa qaala calayhi الsalaatu wasalaam nabiga wuxuu yidhi wayxaki waa kelimo er canaan ah oon habaarna loola jeedin hadda habaarna ahayn weylakada way dhaantaa yar naxariis baa ku jirta irjicii orod noqo faistakfiri illaaha ilaahay dembi dhaaf weydiiso oo watuubii ilayhi ilahay u toobadkeen waxba ha sheegin xumaantaada iyo waxaad samaysaye baynaka wa bayna allah ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobadkeena u noqo faqaalad waxay tidhi araaka nabi allah waxaan ku arkaa turiidu inaad doonaysa an turaddidanii inaad i celceliso kamaa radadta maaciza bna maalikin saaad maacis binu maalig u celcelisay saddex jeer afar jeer oo waa kii ku celceliyay nabiga calayhi salaam ka laabtay indhaha ka laabtay ka jeedsaday abika junuun hal axsamta su-aalo weydiiyey qaala wuxuu yidhi nabigu wamaa daaki maxaad ka wadaa hadalkaasi oo aad u leedahay maacis oo kale sidiisa ha ii celcelinin maxaad samaysay qaalad waxay tidhi innahaa xublaa ayadan kula hadlaysaa xublaa uur weeyaan min azinaa zinay uur la tahay saa darteed iqraar la soo celceliyey iyo inay isku markhaati furto ooma baahna tanaa ku filan oo daahir ahoo makshuuf oo bannaanka iska taalla xaamilo wey aan hay ka waddaa fa qaala nebigu wuxuu yidhi aanti ma adigan qaalad waxay tihi nacam haa aniga faqaala laha wuxuu ku yidhi nebiga calayhi salaam hadda dhagax lagugu dili maayo oo xad lagaa oofin mahayo xataa tadacii ilaa ad ka dejiso maa fii badniki calooshaada wixii ku jira ilmaad waddaa sabi ah oo calooshaada ku jira waxuna ma galabsanayn ilmahaas dembiga adigaa galay in dembigii uu hooyada ay gashay ilmihii loo sababo oo ilmihii loo dilo waa kabiira min alkabaa'ir dembi weyn weeye qatlu nafsi weeye zinadii wayba ka sii daran tahayba in qoftii ay sinaysato haddana ilmihii la dilo caloosha ku jiray waa laba waxaa weeyaan dembi oo waaweyn oo sii kala daran weeye marka xataa xaddii sharciga heeda la marinayay ayaan la ogoleen hooyada iyadoo xaamilaha ah in xadda laga oodo laga owdo oo xadda laga oofiyo lama ogolo xadda ama ha ahaato dil oo ay mutaysatay haddii wax disho ama ay isdinaysato iyadoo muxsinada ama xataa sariiqo iyo tuuganimo gacanta la goyn maayo ilan xaamiladu xanuunka soo gaarayo o dhanba saameyn buu ku yeelanaya ilmihii iyadoo xaamilaha gacanta hataa lama jaraayo waa loo kaadinaya way dhashay marka kadib baa marka xukunkeeda lasoo ogi doonaa qaala fakafalahaa gabadhii waxaa kafaalo qaaday rajulu nin min alansaari ansaara nin oo ciddoodii aha kafaalo qaaday oo yidhi xataa wadacad ilaahay ka dhashay ilaahay ka dhalaysay saa gacanta ku hayay ogaa qaala faata nabiya nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u yimid faqaala wuxuu ku yidhi ninkii hayay qad wadacat ilqaamidiya islaantii qaamidiyadaheeda tiri ilaaad ka dhasho xad lagaa oofid mahayo way dejisay way dhashay faqaala nabigu wuxuu yidhi idan hadday dhashay xataa dili mayno maxaa yeelay laa narjumuha ma rajminayno wanadacu ka tegi wanadaca waladaha ilmaheeda kama tegayno sakiiran xaala kownihi sakiira ilmihii oo yar laysa lahu una u sugnaanin man yurdicuhu wax nuujiya laysa lahu man yurdicuhu ilmaha yarkaa way dhashay kuma filla waa in naas la siiyo waa in la nuujiyo waa in la barbaariyo waa inuu ka maarmo hooyadii okaadi haddana ilaa ama iyada ay nuujiso ama loo helo qof kale oo ilmihii nuujiya faqaama rajulu min alansaar nin reer ansaareedaa istaagay faqaala wuxuu yidhi ilaya rabaacuhu nuugmadiisa aniga ii ahaatay anaa mas-uul ka noqonaya nabi allow yaa nebiy allah oo hosiinaya isla nuujisa oo korinaya oo xabaaraynaya ilmahan waxba isaga ma galabsanin waa la qaadi kara waladu zina waaye isaga marka waa la korin karaa waa lahayni waa loo ixsaanfali markuu weynaado unbaa la fiirinayaa meesha uu maro in saalixan aw daalixa inuu wanaagsan yahay inuu xun yahay markaa kadib bay kala baxaysaa laakiin inuu sidaa ahaa ab ku dhashay hadda waxba sabab ah oo wax loo yeela ma laha qaala nabigu qaala wuxuu yidhi farajamaha kol haddii ayadina dhashay ilmihiina la badbaadiyey kafaaladan loo helay ayadii xaddeedina ay la soo taagan tahay hallay oofiyo rajamaha nabiga calayhi salaam waa rajmiyey amar buu bixiyey in dhagax lagu dilo la dahiro oo kitaabka ilaahay sharciga ilaahay la mariyo qala wxadaana abu bakr bn abi shaybata qala xadaana cabdاllahi bnu numayr wxadaana mxamed bn cabdillahi bn numayr wataqaaraba fi lafdi xadiidi xadaana abi qala xadaana bushayr bn muhaajir xadaana cabdullahi bn burayda can abihi burayda bn xusayb alslami ana naacis bnu malik alaslamiya ataa rasuula allah nabiga calayh salaam buu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah inii anigu qad dalamtu nafsii naftaydii baan dulmiyey wa zanaytu waan zinaystay wa innii uriiddu waxaan doonayaa an tudahiranii inaad idahirto oo dembigan hadda laga oofiyo haddii qofka xadda laga oofiyo waa dahir dahirmayaa dembigiisii aakharo waa ka dhacay faraddahu nabiga waa celiyey oo waa ka jeesaday falamaa kaana min alghadi markii la gaaray berri ataahu waa u yimid faqaala yaa rasuul allah inii qad zanitu waan zinaystay faraddahu taaniya mar labaad buu celiyey fa arsala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu dad u diray ilaa qowmihi waladii reer bani aslam ayuu soo weydiiyey weydiiye faqaala ku yidhi ataclamuuna bicaqlihi ba'sa ninkan caqligiisa wax dhibaataa ma ka ogtihiin igu soo noqnoqonayo waan sinaysta dhagaxa laygu dilo leh oo qof leh halay dilo waa arrin markaa dabeecada dadka lagu yaqaanayo dhaqan ka duwan wey inuu qofka u bareero in naftiisa la dilo oo wax la inkiro lala yaabo ma caqligiisa wax si ka noqdeen hal taclamuuna bicaqlihi ba'san tunkiruuna minhu shay-an wax ku inkirteen ma jiraa faqaaluu waxay dhaheen maa naclamuhu kuma ogin ilaa wafiya alcaqli ku caqligiisa uu waafi yahay dhammaystiran yahay baan ku naqaanaa min saalixiina dadka annaga wan wanaagsanna waa ka mid ahaa fii maa nuraa sidai annaganana tusaayaan u malaynaynay saan u arkaynay dadka saalixiintana waa ku jiray caqlina waa ku naqaanay nin caqli badan buu ahaan jiray marka waa nin simbirraxooday oo maalintaa uun xaalad ay ku dhacday wey kadib deenna ay uu maaragtay qalbi weyday inuu sidaa ku joogo dembigiisa inuu wen yahay u arkay <clears throat> faataahu ataahu mar saddexaad buu u yimid nabiga haddana faarsala ilayhim ilayhim ayagii buu haddana u diro o yidhi waa u soo noqday fasa'ala canhu waa weydiiyey faaqbaruu waxay u sheegeen annahu laa baasa bihi walaa bicaqlih asaga caqligiisa iyo waxba dhibaato inuuna qabin dhibaato inuu qabin ilaan qofka hadduu xad iyo diy dil iyo waxa u mutaysto waa in baaritaan lagu sameeyo oo dhakhaatiirta ay baaraan bal inuu waxoogu caqligiisa wax ka yahay inuu marad nafsi nafsiya ah iyo maskax ahaan u jiran yahay xaaladiisaa lasoo ogaanaya waxaasoo dhan waxay ka mid tahay mawaanicda diidaysa qofka in la dilo hadduu caqligiisa uuna dhannayn falamaa kaana araabica markii maalinta afaraad uu joogo xafara lahu xufra god buu u qoday ah, godha loo qodaa la yidhi riwaayadaa soo marrayna inaa god loo qoday marka godkaas sida kuwa kale loogu qodo kuwa maqraatiga lagu oogay ee lasoo qabtay ee maxkamadda lagu xukumay kuwa iyagaa waa kuwo riqaabo ayaa saaran suldo iyo awood baa markaasi dul saaran asagii isma keenina waa la keenay goddheer baa loo qodaya ilaa qaarka dambea laga xabaali suuna u dhaqdhaqaaqin kan laakiin maadaama uu iskeenay wax yar baa saa loogu yar qoday oo ilasagaaba iskeenay waxbaa ku adkeenina kadib markii xanuunka ka batay waa kii booday oo cararay uma amara bihi farujhiba waa la rajmiyey <clears throat> qaala wuxuu leeyahay saxaabigii burayda aha fa ja'at ilqaamadiyatu haddana timid faqaala yaa rasuula allah inii qad zanaytu waan zinaystay faahirnii wainahu raddaha waa celceliyey falamaa kaana alqadu markii la gaaray qaalad waxay tiri berri marki la joogo yaa rasuulana lima tarudini maxaad ii celcelinaysaa lacallaka tarudanii ma laga yaabaa inaad ii celinayso kamaa sidii aad radadta u celcelisay maaciza maaciz bnu maalik fawallahi baan ku dhaartay inii la xublaa bay ti ur baanahay qaala nabigu wuxuu yidhi imaa laa haddaadan qarsanaynin oodan toobadaada iska toobad keenaynin oo xad in laga oofiya rabto o adigaba iskeentay oo aad isku qirtay qiraalkuna waa umulbayinaade fadhabii tag xataa taridii waa lagaa qaaday waa la fahmay xukunkaadii laakiin hadda laguma dilaayo ilmaad caloosha ku wadda ilaad ka dhasho iska noqo falamaa waladad markay dhashay atadhu way la imaatay bisabiyi ilmihii fii khirqa ayadoo mare kusoo duubtay karin yar oo qayd ku waday haddana keentay ilmihii oo tiri qaalad waxay tihi haadaa qad waladtuhu waa kana waan dhalay weli arrintii bay taagan tahay hallay dilo qaala idhabii orad boqoo fardiciihi nuuji ilmahan tafdimiihi ilaad ka guriso falamaa fadamathu markay gurisay marka laba haweenayna yihiin baa dhici karta atatu bistii hore waa laga qaaday danna waxay tihi waxaa la yidhi guri falamaa fadamathu markay gurisay atatu bisabiyi bay u keentay ilmihii yaraa fii yadii xaal gacantiisa ay ku jirta kisratu khubsin ayadoo xoogoo kibis ah oo canjeero gacanta ku wata ilma u gelisa oo ilmihii gacanta uu ku wata cunto ayay keentay waxay tusaysaa ilmahan inuu caano ka maarmay oo hadda cuntaba uu cunaba oo u guray faqaalat waxay tihi haada yaa nabiy allah waa kan qad fadantuhu waan guriyey waqad akala dacam cuntuuna cunaa waana ka maqhraatigii ooabaata canjeerada wata fadafaca sabiya ilmihii wuxuu u dhiibay ilaa rajulin min almuslimiin ila waa ilmo u baahan in la koriye oo yara hadda u guray laakiin waxba kama maarma lahayuu rabaa nin muslimiinta ka mida ah u dhiibay nabiga calayhi salaam uma amara biha wuxuu amray ayadii in god loo qodo fa laha waa loo qoday ilaa sadriha ilaa xabadkaa loo qoday sayn u dhaqdhaqaaqin cawradeeda u faydmin wa amara annaasa dadkiibuu amray farajamuuha dhagax bay ku rajmiyeen oo ku dileen fayuqbilu waxaa soo qaabilay khaalidun khaalid bin waliid baa wuxuu la soo qaabilay bixajarin dhagax khaalid oo dadkii dhagaxa la dhacay ka mid a yaa dhagax la soo aaday faramaa raasaa madaxuu kaga dhuftay markaasaa fatanadaxa damu dhiiggii baa ku firdhay calaa wajhi khaalid khaalid wejigiisii fasabaha markaasuu caayay deen cayu raaciyey ah, islaantii buu caayey fasamica nabiyullahi nabiga ilahi baa maqlay calayhi salaam sabahu khaalid cayadiisa iyo haa gabadha uu caayay faqaal mahlan yaa khaalid khaalidow tartiib jooji cayda fawaladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay ilaahay baan ku dhaartay laqad taabad way toobad keentay toobatan toobad low taabaha hadduu toobad keeni lahaa saaxibu maksin midka canshuurta qaada laqufira lahu loo dhaafi lahaa kuwa dadka xoolaha daraa'ibta saare ee canshuuraha saare ee deena aan waxba dadka ugu qabanin haddii waxyaalaha wax ummadda lagu khadamaadka dadka hadday tahay waxba ma ahaateen laakiin aklu amwaali naasi bilbaatil in dadka xoolahooda baatil lagu cuno intii la saaro laiska saaro deena meelay ku ba la waayo laga biyo la'yahay oo laga batrool la'yahay oo laga baad la'yahay oo laga wada la'yahay kaasaga ah waxaa weeyaan yaakulu amwaal naasi bilbaatil dadka xoolahoodiibuu baatil ku cunaya suxti xaramu xaraam cunayaa dembi weyn buu marka leeyahay kaas toobad hadduu toobad keeni lahaa laga aqbali lahaa ayay toobad keentay kaas dembigiisaa la yaqaanaa oo waxaa weeyaan aad buu u foolxun yahay dembi kaas hadduu toobad keeno laga aqbali lahaabay gabadha toobad keentay toobad intaa leeg uma amara bihaa markaasuu nabigu amrayoo fa fasalla calayha waa ku tukaday sala allah alay slam wadufirat waana la xabaalay waa la xabaalay kol haddii la dahiray gabadha hadda waxba dembi ma leh waa lagu tukanayaa xadaana abu qasaan almismici malik bin cabdiilwaaxid almismiciyu qaala xadaana mucaad yacri bni hishaam qaala xadaanii abi hishaam can yaxya bin abi kahiir alyamani qaala xadaanii abu qilaaba cabdullaahi bnu zaydin ana abalmuhallabin xadaah can cimraan bn xusein buu ka wariyey radia allahu canhuma ana imra'atan haweeney min juhaynata reer juhayne ah tii hore qaamadiyad bahe tanna waa juhayna waa laba qabiiloo shaqo isku lahayn qabaa'ishii waaweyneed xilliga nabiga ka mid ah banu qaamidi iyo juhayna ilaa yowmina haada way ku abtirsadaan ana juhani buu ku leeyahay aljuhani fulan fulan aljuhani aminkan way isticmaalaan carabta iyo sacuudiga waa ku badan yihiin waad garanaysaa ninkii qaarigaha kabiirka kariimka wanaagsanaa ee weynaaya ahaa cabdalla aljuhani masjid alxaraam imaamka ka ahaa khadiibka haamidiina isaguna sidoo kale weeyaanoo qabaaisha aminka ma joogtay ka mid yihiin fulan alhaamidi fulan alhaamidi waa ku badan yihiin nacam ana imra'atan haweeney min juhaynata yaa atat nabiyllahi nabiga u timid calayh salaam wahiya xubla min zina iyadoo uur laha zina faqaalat waxay tihi yaa nabiyallah sabtu xaddan xad baan asiibay xad waxaan ku mutaystay baan ku dhacday cuquuba dembi ah faaqimhu calaya xadda iga oofi fadacaa nabiyullaahi sala allahu caleyh wasalam nabigaa u yeeray weliyaha weligeedii qaraabadeedii faqaala wuxuu yidhi axsin ilayha gabadha xaalkeeda hagaaji oo wanaaji oo hala hayo waxaa loo taro fa idaa wadacad markay dhashana faaatinii biha ii keen fa sidii buu yeelay ninkii kafiilka ee weligeeda ahaa fa amara biha nabiyullahi nabiga alayh salaam baa amray markii la keenay iyadoo ilmihii nuujisay oo dhashayo fa waxaa lagu xirxihay lagu adkeeyey calayha hiyaabaha dharkeedii dharkeedii baa lagu xirxiray uma amara biha wuxuu amray in la rajmiyo fa bacda alxafri markii loo qoday kadib dhagax baa lagu diray uma sallaa calayha waa ku tukaday nabiga calayhi salaam faqaala lahu cumaru cumar bnu khadaab baa wuxuu ku yidhi tusalii calayha atusallii calayha miyaad ku tukanaysaa nabi allow yaa nabiy allah walxaal qad zanada ay islaan zinaysatay miyaad ku tukan nabi allow faqala nabig wuxuu yihi laqad taabad way toobad keentay toobatan toobad low qusimad haddii loo qaybiyo bayna sabciina min ahli lmadiina toddobaatan reer madiine oo muslimiina haddii loo qaybiyo la wasicathum u waasc noqon lahayd wahal wajadta oo ma waxaad heshay toobatan afdala toobad ka fadli badan min an jaadad gabadhan inay soo dhiibtay binafsiha nafteedii lilaahi tacala ay u dhiibtay in nafteeda ilahay u dhiibtay oo tiri halla dahiro hallay dilo alla dartii halai dilo xaddii halaiga oofiyo dembigaygi iyo toobadkeen ay noqotay wax oo naftiisa huray qala wxadaثna abu bakr bn abi shayba xadaثna cafan bn muslim الsfar qala xadaثna aban الcaطاr qala xadaثna yaxya bn abi kaثيir bhada الاسلام mثlah qala xadaثna qtayba bn saciidin qala xadaثna layث bn sacdin xaw xadaثna mxamed bn rumx bn mhaajir akhbarana layث bn sacd can ibn shihab zuri can cubaydالlah bn cabdالlah bn cutba bn mascuud axad fuqahaai sabca fi casri الtaabiciin buu ka mid yahay can abi hurayrata wazayd bn khalid aljuhani radi allahu canhuma anahuma labadaas saxaabi qaalaa waxay dhaheen ina rajula min alacraab nin reer baadiyihii ka mid ah muslimiintii reer baadiyaha ka mid ah yaa ataa rasuul allah nabiga calayh salaam u yimid maxkamad buu usoo daadegay oo u yimid magaaladii fa qaala yaa rasuula rasuul allow anshudaka allah ilaahay baan kugu dhaariyey ilaa qadayta inaad igu xukunto waxaan ahaynna kaama rabo liya aniga bikitaabillahi kitaabka ilaahay ilahay baan kugu dhaariyay kitaabka ilahay igu xukun oo ma baahno in nabi maxamed la dhaariyo kitaabka ilahay buu u taagan yahay hirgelintiisa tadbiiqiisa iyo ku camalfalkiisa sheegidiisa iyo gaadhsiintiisa ayuu nabigu u taagan calayhi salaatu wasalaam in marka la dhaariyo acraabnimada iyo jahliga ay kamid tahay ninkaa haysta faqaala alkhasmu alaakhar kii ay shaysteen ee uu dacweynays dacweynayeen baa wuxuu yidhi alkhasmu kii la doodaya alaakhar ee kale ka soo horjeeday wahuwa afqahu minhu asagaa ka faqiihsanaa oo ka aqoon badnaa saas darteed nabiga ma dhaarinin nacam anigana waan ogolahay in la xukumo ee faqli baynana bikitaab illaahi kitaabka ilahay nabi alla nagu xukun amba waan ogolahay kitaabka ilaahay kama boodsanii ah, labadaba waxay ka siman yihiin in kitaabka ilah lagu xukumo waana sida qofka muslimka laga rabo inuu kitaabka ilahay ku xukumo oo wixii khilaafa iyo wixii madala iyo wixii maxkamada sharciga uu usoo u bandhigo taas ayaa labadu ay ku ammaanan yihiin laakiin usluubkii ay mareen iyo qaabkii ay nabiga oola hadleen baa kala duwanaa kaas nabigu uguba dhaariyeyba sida isaga oo dhaartaan nabiga calayhi salaam ay wax ku soo leexinaysa uunan la imaadeen faqdi baynana bikitaabiillah waadan lii iina ogolow aan hadlay aniga io ogolow buu yidhi tanna fiqigiisay ka mid tahay inuu ka hor hadlo ayuu codsaday oo idan buu weydiistay si erada faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yihi qul hadal qaala wuxuu yihi ina ibnii wiilkaygii kaana wuxuu ahaa casiifan buu ahaa khaadim ijaara ajiiran ayuu ahaa calaa haada ninkanuu ijaar u ahaayoo reerkiisa iyo xoolihiisa ayuu oga shaqayn jiray wiilkayga fa wuxuu ka zinaystay biimra'atihi ninkan xaaskiisii ka zinaystay wa inii ukhbirtu waxaa la ii sheegay anna calaa ibnii wiilkayga korkiisa inuu ahaaday alrajma dhagax kuwa aan aqoon lahayn oo fatwadana ku degdegaay oo qofka inuu jaahil iyo inuu aqoontiisa yar tahay haddana fatwada ku dadaalo ku degdego iyadana waa dembi kale wey qofka wuxuu garanayuun inuu fatwoodo wuxuuna garanaynina uuna ku degdegin baa loo baahan yahay oo allahu aclam uu dhaho iyo laa adrii inuu yidhahdaa la rabaa leanna qofka fatwada bixinayo ilaahay buu subxaanahu wa tacaala ayuu xukunkiisii iyo sharcigiisii iyo kalaamkiisiibuu ku hadlayaa saasuu sheeganayaa marka xukunkii ilaahay sidaa weeye bay ka dhigantay a ah, iclaam almuwaaqiciin can rabbi alcaalamiin buu kitaab la yidhaahdo ayuu qoray ibnulqayim iclaam almuwaaqiciin kuwa tawqiicinaya can rabbi alcaalamiin rabbi caalamiin xaggiisa wakiilka ka ahee xagga ilaahay maaragtay wax ka tawqiicinala sidaa weeye xukunka ilaahay saa ku seengareenaya waxaa la ogeysiinayaa man huwa almufti qofka muftiga ah iyo mujtahidka iyo axkaamtiisa iyo shuruuddiisa arrintaasu aad uga sheekeeyey marka kuwa waxay dhaheen wiilkeeni soo maaha soo muuna zinaysan ha dhagax baa wiilkaada lagu dili bay dhaheen buu yidhi waana wiil yaroo dhallinyaro ah oon reer yeelanin dhagax ma mutaysanin garaaconbuu mutaystay hadduuba yar yahay oo una qaan gaarin waxbaba ma laha faftadaytu minhu waxaan ku furtay bimi'ati shaatin boqol neef oo adhi ah iyo waliidatan addoon ninkii baa warra boqol adhiyana qaado addoonna qaado wiilkii aan laga dilin oo wuxuu u malaynaya in sidaa iyaduna ay tahay wax suuragala sharciga ilahay in la hoongeeya lama ogolo oo xoolo lagu kala qaato fa sa'altu ahla alcilm culummadii baan sii weydiiyey fa akhbaruunii dadka cilmiga lahaa waxay ii sheegeen annamaa calaa ibnii wiilkayga korkiisa inuu ahaaday jaldu mia boqol jeedal wa taqriibu caamin sanad lamasaafurini oon dhagax lagu dilaynin wa ana calaa imra'ati haada kan xaaskiisa in rajma dhagax lagu dilaayo ana arajma calaa imra'ati haada waxaa dhagaxa lagu dilay ee dhibanaysa qaamudkeed galay in ninkan ordaaya ee xoolaha iyo ariga rab inuu kaa qaato naagtiisa in dhagax lagu dili doono laanna maba kufsanine muuna khasbine khiyaarkeeday wiilka iskugu dhiibtay sidaa darteed iyadaa dhagax lagu dili doonaa <clears throat> arigaada marka waxbaa iska bixinin intii la shabiiqiyo la garaaco yaa wiilkaadii kuusoo badbaadi faqaala rasuululahi saasay u dhaheen buu yidhi maxaa saxa maxaa runa nabi allowna kala xukun faqaala rasuuluullah nabiga calayh salaam wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay maadaama uu acraabigii dhaariyey nabiga asagana waa u dhaartay la aqdiyanna waxaan xukumayaa baynakumaa dhexdiina bikitaabillahi baa inuu kala xukumi xukunka waa kan sharciga ilahay baa loo jeeda kitaabka wax allaala wixii sharciga ilahay o dhan fii kitabillahi ay so isgalayaan alwaliidatu addoontii iyo walqanamu arigii aad tiri ninkanaan ahaan u siini raddun horta marduud weeye sharciga khilaafsan tahay waa muxdatoo diinta lagu soo daray man axdaa fii amrina am hada maa laysa minhu fahuwa raddun wax kastay gelaysaa xadiidka asaga ah caqaa'idka iyo cibaadaadka iyo mucaamalaadka intaba way geli <clears throat> fahuwa raddun wa calaa ibnika wiilkaadana sida culummadu ay sheegeen weeyaane jaldun mia boqol jeedad baa lagu dhufanaya waa la garaaci wa taqriiba caamin sanadna waa laga masaafurinaya si meelihii xumaanta uu ku sameeyey uu oga fogaado mar kale xumaantii hadday ka hor muuqato qofku meeluhu gelgeli jiray wuxuu samayn jiray maalmaha hore hadduu isyar oo yar maartay kadib haddana waa ku noqonaya shaydaanki baa u taagan waa xikmada loo masaafuurinayo wey xikmo kalena way ku jirtaayo ninkan isaga haddii la garaacayo maxaa loo garaacay wuu zinaystay dee maalmaha hore o dhan waa la hadal haynaya mar alla markii la arkaba waa la xasuusani waa kii baa la dhihi lagu soo fiifiiqi si loo halmaamo oo loo iloobo sanad buu maqnaanaya saa darteed waaka waa la masaafurinaya ama ninkan xaaskiisii soo ma aha lama haya caddayn iyo bayino iyo makhraati lama hayee afar baa la rabay haddaan la haynin ictiraaf iyo qirasho ayaa la rabaa in la ogaado waqdu kallamuu nabigu calayhi salaam yaa unaysu unaysow waa saxaabi mashhuura saxaabada ka mid a ah. unays binu daxaak alaslami maaha anas binu maalig oo la tasqiiriyey meehee magacaas musaqarka ah magac u ah unays binu daxaak alaslamiy weeyaan waa shaami orawo waqdi yaa unays unaysow ka lahoo ilaa imra'ati haada ninkan xaaskiisa intaa u tagto fain ictarafat hadday qirato farjumha rajmi waxaas asli sheegi ma jiraa haa hadday ku tidhaahdo waa zaaniyad muxsanadaho ah guur iyagoo martay oo la qabo gogoldhaaf samaysaye dhagaxa la dilo ala dahiriyo si kale ma laha qaala faqadaa calayha waa ku qallahay faactarafad waa qiratay fa amara biha rasuulu llahi sal slam wuxuu amray in la rajmiyo farujumad la rajmi ah, xukunka ilaahay oo cad wakaas marka sabab marka xoolo loo kala qaato oo sharciga ilaahay loogu kala gato oo loo maanica meesha ma taalo odaygii xaaskiisina laga dil arigii addoonta in laga ceshay xukunkii ilahay oo cad ayaa la mariyey dhaartiisii uu dhaaranayey xukunkii ilahay unbaa la mariyey uu ku dhaaranayay qaala waxadaanii abu daahir axmed binu camr binu sarx waxarmala binu yaxya qaala waxay dhaheen akhbaranaa ibnu wahbin cabdullahi bnu wahbin akhbaranii yuunus ibnu yaziid xa waxadaanaa camru naaqid ibnu bukayr qaala xadaanaa yacquub bn ibraahim bnu sacdin qaala xadaanaa abi can saalix ibnu kaysaan xaw xadaanaa cabd bnu xumaydin akhbaranaa cabdrazaq bnu hamaam asancaani can macmar bn rashid kulluhum can zuhri bi hada isnaadi baabun wuxuu ku saabsan yahay rajmulyahuud yahuudda in la rajmiyo ahlu dimatii ee dima iyo cahdiga iyo ballan iyo heshiis muslimiinta la gashay ee kula nool fi zina zinadii baa lagu rajminayaa wakada nasaaraa nasaaradana waa la mid gaalada muslimiinta heshiis ay ka dhexeeyaan xukunkana muslimiintiibaa haysta ogow xukunka muslimiintiibaa haysta awooddii iska leh shareecadoodii bay isku xukumaan muslimiintu dadka ku hoos nool ee la nool ayagu see la yeelayaa wixii ay usoo gudbistaan oo muslimiinta dhahaan lagu xukuma waa lagu xukumi lagu xukumayaa wixii ayaga ay qarsadaan oo ina muujisanina nina faragelin maayo nina faragelin maayo ah. fain jaa faxkum waa kii ilaahay lahaa subxana wa tacala haday ku imaadaan oo inaad xukunka ay kugu imaadaan kala xukun ah maxay aayaddii samaacuuna lilkadibi akaanuun lisuxti fain jaa'uuka faxkum bayna wacrid canhu ama xukun ama ka jeesaa layidhi haddaad xukumaysana si cadaalada shareecada ku xukun baa layidhi sharecada lagu xukumaya qala xadaثanii alxakm bnu musa abu صaalixin qala xadaثna شhucayb bnu isxaaqin qala akhbarana cubaydالlahi can naafic alcumari can naafic mawla bni cumar ana cabdالlahi bn cumar akhbarahu ana rasuula اllahi salى الlah alيه wasalam uutiya biyahuudiyin yahuudi nin ah iyo wayahuudiyata naag yahuudiyada oo qadzanayaa zinaystay baa loo keenay ayagii baa isku soo dhiibay oo nabigu u yimid calayhi salaam oo waxay dhaheen ordaya culimmadoodiiba waxay dhaheen ordaya maxamed u tag li'annahum fii xaraj xukunkii ilaahay ay ogaayeen way ka leexdeen nabigana way ogyihin inuu nabi xaqa yahay <clears throat> marka waxay leeyihiin bal in xukunka sharcigiisa keeni dhagaxa inuu ka duwan yahay bal orday u tago oo in utiitum haada fakhuduuhu wain lam tuutahu faxdaruu haddii uu xogow intan dhaanteena dhaanto inay keenana oo gargaraacaynan iyo waxaynan oo kale waxayana hadha waxaan dhahayna ilaahay ow nabigaadii baa xukumay aan ku badbaadaynaa hadduu laakiin dil iyo waxaynala imaada ka soo carar faxdaruu nabigay uga imaada qadamiya faintalaqa llah nabiga calayhi salaam waa tegey xataa jaa yahuuda yahuuddii buu u tegey nabigu calayh salaam madiina culimmadoodii buu u tegey towraad taqaanay faqaala wuxuu yidhi maa tajiduuna fi tawraat maxaad kitaabkii towraad ahaa in nabi lagu soo dejiyey muuse aad ka helaysaan calaa man zana qofkii zinaysta su-aashaa nabiga uu weydiinayo ma aha in cilmi kororsi ay ka tahay in ayaga waxooda iyo maaragtay xukunkooda uu raadinayo inuu ku xukumo rabana ma aha ee waxaa weeye min baabi alilzaam waaye ayagiibu wuxuu ku ilzaaminayaa xukunkan ay u soo doonteen inuu xukumka ilaahay fooqi sabca samaawaat oo diimahoo dhanba ay sidaa towraadna inay sidaa qabtay afkooda inay ku qirtaan buu rabaa nabiga calayhi salaam mayna qiranin ilaa uu dhaariyey qaaluu waxay dhaheen nusawidu wujuuhana been bay sheegeen wejiga wujuuhahumaa labadii iska sinaysata wejigaan u madmadoobaynaayo qadiid iyo wax madow baan wejiga u marinaa wanuxamiluhumaa gaadiid iyo dameere iyo waxbaan saarsaarraa wanukhaalifu bayna wujuuhihima wejigoodaan isdaba marinaa midna xagga loo jeedin midna xaggana loo jeedin wayudaafu bihimaa markaas haddana la dawaafiyaa wadooyinka iyo suuqaqa wixii lagu orinaayo ayaa wejigeena maarata laga hadleeyey ayaa meeshaa la mariya intaasaan anaga xadda noo abay ah dheheen qaala nabigu wuxuu yihi faatuu bitawraat in kuntum saadiqiin keena kitaabkii towrada haddaad run sheegaysaan waxyaalahan weli aynan la bedelin oo sida ugu qoraabay ka mid tahay fa jaa'uu biha towraad bay keeneen faqara'uuha way akhriyeen xataa idaa maruu biaayati arajmi aayaddii ku sugnayd rajmiga in dhagax lagu dilo aayadda ayadaheed markay marayaan aayat arajm wadaca alfataa kii dhallinyaradahaa alladii yaqra'u akhrinayay ee yahuudigahaa cabdullahi ibnu suuriya baa la dhihi jiray oo towradda aad u yaqaanay ayaa wuxuu dejiyey yadahu gacantiisa calaa aayati arajmi aayaddii rajmiga sheegaysay buu gacantaas u saaray wa qara'a wuxuu akhriyey maa bayna yadayhi wamaa wara'ahaa maa bayna yadayha wixii ka horreeyey iyo wamaa wara'aha wixii ka dambeeyey buu akhriyey aayadihii ka horreeyey kuwii ka dambeeyey ayuu akhriyey ayadana gacan saa u saaray ah, taxriif weye taxriifu lkelim can mawaadicihi waa taxriif macnawi ah xukunkii bay leexiyeen faqaala lahu cabdullahi bnu salaam saxaabi jaliila weeyaan abu yuusuf alisraa'iili oo xabri min axbaar ilyahuud aha caalim ahaa muslimna ahaa saxaabi jaliil ahaa nabiga la fadhiyey yaa wuxuu yidhi wahuwa maca rasuulillahi nabiga maciisa isagoo murhu ninkan waxaad amartaa nabi allow falyarfac yadow gacanta kor ha u qaado meesha gacanta ku hay ka qaad ku dheh fa rafacahaa hadduu qaaday fa idaa taxtahaa taxtahaa waxaa ku qoran gacanta hoosteedii aayatu rajmi aayaddii ka hadlaysay in labada qof ay zinaysatay guur xalaal hadda ka hor soo maray dhagax lagu dilo fa amara bihimaa rasuulullah nabiga calayh salaam labadoodiiba wuxuu amray in la rajmiyo o dhagax lagu dilo farujima waa la rajmiyey xukunkii ilaah iyo sharcigii baa la mariyey qaala cabdullaahi binu cumar baa wuxuu yidhi kuntu waxaan ka mid ahaa fii man rajamahumaa dadkii dhagaxa ku dilaayay baan ka mid ahaa oo kol haddii alla rajmiye la yidhaahdo nin walbaba ajir buu ka raadsanay inuu wax ka dilo oo xukunkii ilaahay tadbiiqintiisa iyo fulintiisaasi ajir iyo hawaab baa laga helaya waa la cayuusanaya walba kistiisa ku darsan dadka dhagaxa ku dilaaya baan ka mid ahaa buu falaqad ra'aytu waxaan arkay ninkii shaadirnimadiisa yaqiiha asagoo gabadhii ka dhowraayo min alxijaara dhagaxa min nafsihi naftiisa kaga ilaalinayo labadoodiiba hal meel baa la keenay in dhagax lala dhaca la rabaa oo aasaaasha lagu dilo oo burseen lagu dilaa la rabaa dhagaxii ku soo dhaca soo socdayba asagaa isku dhigaaya gabadhii buu difaacayaa yacni caatifada iyo maxabada iyo jeceelka ilaa aakhiri ramaq ilaa geerida ugu dambaysa cishqiga iyo jeceelka u qaba ayuu tusayaa saasuu tusayaa marka dhagaxii buu iskaga dhigi markuu asagii dee dhintay ayay gabadhiina ka daba dhibatay waxadaanaa zuhayr bnu xarb qaala xadaanaa ismaaciil yacni bnu curaya can ayuuba bn abi tamiima xaw xadaanaa abu daahir qaala akhbaranaa cabdullahi bn wahmin akhbaranii rijaalu min ahli ilcilmi baa ii warramay minhum waxaa ka mida maalik bnu anasin ana naafican akhbarahum can ibni cumara ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam nabigu rajama fi zina zinadii wuxuu u rajmiyey sababteeda yahuudiyada laba yahuudi ah, rajulan nin iyo wamra'atan naag zanayaa zinaystay faatat ilyahuudu yahuud ba waxay u timid ilaa rasuula nabiga oo la timid bihimaa labadii nin wa saaqu alxadiida binaxwi ayagaa la soo doontay waxadaanaa axmed bnu yunus qaal xadaanaa zuhayr bnu xarb xadaanaa muusa bnu cuqbata can naafic can ibni cumar ana alyahuuda jaauu ilaa rasuuli illah nabiga calayhi salaam bay u yimaadeen birajulin bay u keeneen minhum ayaga ka mid a ah, wamra'atan qad zanayaa zinaystay wasaaqa alxadiid binaxwi xadiidi cubaydillahi can naafic qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya abubakr bn abi shayba kilahuma can abi abarana abu muaawiya an acmash cabdilahi bn murata can ilbara bni caazib radi allahu canhuma qaal mura cala nabiy nabiga calayh salam baa waxaa la soo mariyey biyahuudiyin nin yahuudi ah oo muxamaman la madmadoobeeyey muxamam yani qad iyo qadiid iyo dambasi waxbaa la marmariyey majluudan la gargaraacay ulo lagu dhudhuftay oo dameer la saaray oo la wada wado fadacaahum sala allah alay waslm nabigaa u yeeray faqaala wuxuu ku yidhi haakada tajiduun ma sidaasaad ka helaysaan xadda zaani zaaniga xaddiisa fii been bay sheegeen u badheereen fadacaa rajula min culamaa'ihim nin culammadooda ka mida buu u yeeray nebigu calayh salaam faqaala wuxuu yihi anshudaka billaah ilahay baan kugu dhaariyey alladii baan kugu dhaariyay allihii anzala tawraat towraad soo dejiyay calaa muusa kusoo dejiyay markii gaalada la dhaaranaayo saasaa loo dhaarinayaa nabiga ay ay ictiraafsan yihiin ciise hadduu yahay iyo yeesu hadduu yahay allihii nabi ciise ku soo dejiyey injiil baan kugu dhaariye yaa lagu dhaarin waa wuxuu agtiisa ka weyn oo oo ictiraafsan yahay oo oogol yahay dhaar culus bay ku tahay marka asaga waxaan kugu dhaariyay biladii anzala atawraata ku soo dejiyey calaa muusa baan kugu dejiyey yaan kugu dhaariye haakada ma sidaas in wejiga laga madoobeeyo la gargaraaco miyaad tajiduuna helaysaan towraad ka helaysaan xadda zaani zaaniga xaddiisa fii kitaabikum kitaabkiina masaasaad ka helaysaan qaala wuxuu yihi laa maya dhaarti baa taabatay walowlaa annaka nashatanii haddaadan idhaarinina bihaadaa dhaartan adag haddaad igu dhaarinina lam mukhbirka kuuma sheegeen buu yidhi najiduhu rajma maya ee sidiinoo kale ayaa anagana towraad noogu qoran tahay dhagax in lagu dilo qofka zaaniga ee nikaax soo maray walaakinahu kaura fii ashraafin maxaa inugu xumbaaray marka inaad kitaabka ka leexataan oo aad waxaan yare macnaha aan lahayn ciyaar ciyaarta aad gashaan wuxuu yidhi walaakinahu kaura fii ashraafina kaura waxaa ku badatay zinadii fii ashraafina dadka anagii sharafta lahaa odayaa ikhyaartii iyo dadkii madaxdaha iyo dadkii agtaanaha sharafta ku lahaa kuwiibaa xumaantiiyo zinadii aad iyo aad oola imaaday oo ku badatay fa kunnaa waxaan noqonnay idaa akhadna shariifa markaan soo qabanno mid sharaf leh taraknaahu inaan ka tagno wa idaa akhadna daciifa kuwaa shariifeeno wadiica ama daciifa markaan soo qabannayna aqamnaa calay alxaddi xaddu inaan ka oofinay noqotay marka waxay noqotay dulmi iska cad war arrintan waasee waa fadeexiyo foolxumee qulnaa markaasaa waxaan nidhi tacaalow warba soo aruura kaalaya falnajtamic aan kulanno calaa shayin shay aan ku kulanno nuqiimuhu aan ku oogno wada marino cala ashariifi qofka sharafta leh iyo walwadiici midka wadiici ee daciifka ah hal xugun oon wada marino aan dejisana kaalaya xeerdejin bay u fadhiisteen in xeerdejin la sameeyo tashriic la sameeyo shareecadii ilaahay laga leexdo qawaaniin wadciya ah la sameeyo waxaana loo fadhiistay marka waa kaas leexashadii kitaabka ilahay bay ka leexdeen qaanuun wadcigay dejinayaan iyo xeer fajacalnaa waxaan ku heshiidnooan yeelay ataxmiim waxaan qofki xumaanta samey wejiga aan ka marmarino waxyaale waxyaala madmadoo waljalda xoogo gargaraacan aan ku samayno makaana rajmi dhagax yaa lagu dilan bedelkiisii aan garaacno faqaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam nabiga wuxuu yihi allahuma allow innii anigu awalu man qofka ugu horreeyey baan ahay oo axyaad soo nooleeyey amraka amarkaadii iyo shareecadaadii iyo diintaadii tadbiiqinteedii id amaatuuhu markay kuwan dileen yiftakhir calayhi salaatu wasalaam inuu shareecadii dabaqay oo kitaabka ilahi wax ku xukumay faan iyo wanaag iyo waxay u tahay fakhri bay u tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka kitaabka ilahi in laisku xukumo waa ammaan waa wax lagu faano waa qiimo iyo sharaf iyo karaamo wey wixii ay baabi'iyeen ay qaanuun wadciga ka doorteen inaan dib u soo noreeya ilaahay adigaa ku mahadsan arrintaa iyada ah ogow weeyaan macnaa ilah markaasi gashanaya alqawaaniin alwadciya yajibu rafcuha wa isaalatuha waistibdaaliha bikitaabi illahi subxaanahu wa tacaala wa xukmihi in marka wixii qaanuun wadciya sharciga ilahi lagu bedelo ayaa qofka muslimkaa waajib ku ah mar allaala markuu awood u yeesho oo uu tabartiisa iyo taagtiisa ay noqoto marka kalena in la caddeeyo o bannaanka lasoo dhigo ayaa lagu khasban yahay fa amara bihi nabigu wuxuu amray nimankii ninkii asagaa lasoo madmadoobay fa rujiba waa la rajmay dhagax baa lagu diray fa anzala allahu caza ayuha arasuulu laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufr ilaa qowlihi in uutiitum hada faquduuh bay dheen hadduu waxaan inina imaado gargaraacan iyo waxaan annagaan samaynayne ka qaata se hadha waan u dhaarno nabigaadi baan wain lam tuutow faxdaruu haddii kalena ka carara oo ka digtoonaada yaquuluuna wuxuu leeyahay ituu maxamedan bay ka wada orad maxamed u taga oo sala allahu alayh waali wasalam fain amarakum bitaxmiim in uutiitum haadaadii wuxuu ku fasiray in amarakum hadduu ina amro bitaxmiimi madmadoobeen iyo waljaldi garaacidh iyo fakuduu ka qaata wain aftaakum birajmi dhagax hadduu idin fadwooda sefaxdeu ka caraba oo ka digtoonaada faanzla allahu tacaala waman lam yaxkum bima anzla allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun qofkaan ilaahay xukunkiisa wax ku xukumin fa ulaika hum lkaafiruun kuwaas kusoo degtay nimankaas kusoo degtay qofkii marka yidhaahda xukunkii shareecada islaamka waxaa ka fiican xukunkan wadciga ama xukunkan wadciga iyo qaanuunkana la mid ah oo la siman ama wuuba ka fiican yahay ayaddun toos usoo gelaya ayaddun usoo geli haddii waman lam yaxkum bima anzala allah fa hum aalimuun ayaduna waxaa weeyaan hadduu xukun qaanuun wadciga uu qof ku xukumo siuu uga aargoosto daraaddeed uu la tigsado xukunkii wadcigaha intuu sharciga ka leexdana fa ulaa'ika hum aldaalimuun ayuu soo gelayaa daalimiin buu soo gelay waman lam yaxkum bima anzala allah fa hum alfaasiquun hadduu xukunka ilaahay ka leexdo limasaalixin dunyawiya wa xuduudin nafsiya maslaxad dard usaga u gaaraho kale hadduu uga leexdana fa ulaaika hum lfaasiquun saasaa saddexda lagu dejiyaa saddexdaas saasaa lagu dejiyaa midda hore waxaa weeyaan xukunkii ilaahay buu inkiray diiday oo wax ka fiican baa jira buu yidhi shareecadii buu yidhi liskuma xukumi karo kaas saasaa lagu dejinaya laakiin hadduu ogyahay xukunka ilaahay inuu xaq yahay oo shareecadu ay xaq tahay oo tadbiiqeedii iyo waa hirgelinteedii uun ay ku haysato arrimo kale dacfi iyo tabardari khawar cabsi awood la-aan waxyaalahaas marka lama dhigi karo kufaar wey lama dhigi karo ayib fi lkufaari bay kusoo degtay kulluhaa saddexda aayadoodba gaaladay kusoo degtay qaala xadaanaa ibnu numayr wa abu saciid alashaju qaala waxay yidhahdeen xadaanaa wakiic ibnu jaraax qaala xadaana axmed sulaymaan bin mihraan bihada isnaad naxwahu ilaa qowlih faamara bihi nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu amray farujma dhagax baa lagu dilay walam yadkur ma bacdahu min nusuuli aaya ma sheegin raawiyan qaala waxadaanii haaruun bnu cabdillahi alxamaal qala xadaana xajaaj bn mxamed almasisi qala qala ibnu jurayj akhbarana abu zubayr maxamed bnu muslim bnu tadrus anahu samica jaabir bn cabdillahi buu maqlo yaqulu rajma nabiyu rajula nin buu rajbiyey min aslama nin reer aslam ah waan soo marray maali maacis bnu malik iyo wa rajula min alyahuud nin reer yahuuda iyo wa imraatahu xaaskiisi imraatooda waxaa la wadaa saaxiibtiisuu ka zinaystay baa la wadaa ee naagtii u qabay maaha qaala xadaana isxaaq bnu ibraahim qala akhbarana ruux bnu cubaada qaala xadaana ibnu juraydin bihada isnaadi mil ayra anahu qaal wimraatan saasaa marka fiian islaan uu ka zinaysta wey qaala waxadaana abu kaamil aljaxdariy fudayl qaala xadaana cabdulwaxid ibnu ziyaad xadaana sulaymaan ashaybaani qaal sa'altu cabdallahi bn abi awfa man weydiixa waxadaana abubakr bn abi shayba walafdu xadaana cali bn musir can abi isxaaq ashaybaani sulaymaan qaala wuxuu yihi sa'altu cabdallahi bn abi awfa waxaan su'aalay hal rajama rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu rajmi ma dhaqan geliyey oo qof uu dhagax ku dilay isagoo zinaystay ma jirta qof zinaystay oo dhagax lagu dilay ma jirta xilliga nabiga qaala nacam haa maacis alaslami alqaamidiya aljuhaniya alyahuudiyeyni qaala qultu bacda maa unzila suuratu nuur am qablaha ma intay suuratu nuur soo degtay kadib mise intay ka horraysay bay ahayd oo azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhuma miata jalda intay soo degtay ka hor mise kadib weeyaan oo macnaha haddii la yidhaahdo eh, ka hor ma ogi buu yidhi laakiin soo marray xadiid cumar cumar bn khadaab qaraanaaha wa wacaynaaha wa xafidnaaha ayb inuu rajmiga uu xilligii nabiga jiray saxaabaduna ay tadbiiqiyeen wax nasakhana uusan jirin jaldiga suuratunuur ay jaldiga ay sheegtayna waa qofkaa nikax soo marin kan kalena waxaa weeyaan waa aayaddaasi mansuuqan lafdan tilaawatan laakiin xukunkeedu uu baaqiga yahay wey asheekhu sheekha adiiyo xadiidka nabiga iyo ficilka nabiga iyo tadbiiqi iyo xukunka nabiga ukum arrimahaas o dhan markaa baaqi weeyaan waxadaanii ciisa bnu xamaad almisriyu qaala abarana leyt can saciid bni abi saciidin can abihi almaqburi can abi hurayra anahu samicahu yaquul samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baa maqlo yaquulu leh idaa zanat imra'atu axadikum axadkiin addoontiisii hadday zinaysato fatabayana u caddaada zinaaha zinadeedii wax cad baa la rabaa falyajlidha alxadda xaddaa ka oofiyo oo addoontan sayidkiisa unbaa xadda ka oofin maxkamadii waxba la aadi maayo hadduuba ku caddaato asagaa ka oofinaya walaa yuharib caleyh yuunan ceebeynin taqbiix iyo ceebeen iyo cay lama ogolo qofka xad buu mutaystay xaddiisa hala maryo waxba laga sheegin waa soo marray khaalid bin weliid oo laleeyahay mahlan yaa khaalid ha caayin uma in zanad haddana hadday sinaysato falyajlidaha alxadda xadda ha ka oofiyo walaa yuharib yuuna canaaninoo caayin calayha gabadha dusheeda uma in zanat aalidu mar saddexaad hadday zinaysato fatabayana zinaaha falyabicaha iska gado haddii mar saddexaad ay zinaysato waa qof ibtilaysan oo marad ku dhacay oo zinada looga maaro waaye isdhaafi ilaan addoontu labana dhagax laguma dilo addoommaha nisfu maca almuxsanaad wey gabdhaha muxsanaadka ee aan nikaax soo marin jaldi miata jalda bay lahaayeen boqolkii jeedal niskeed bay amadu yeelan amada hadday nisfu maca almuxsanaad ay yeelatayna cabdiguna yuqaasu cala alama looga qiyaas qaadana asaguna nisfu maa alxuri buu noqonoo hamsiin jaldaba lagu dhufanayaa konton jeedal ayaa lagu dhufan wax kale marka ma leh liannahu nis haddii la yidhi wuxuu ka suuroobi karo waa uun garaaca dhagax dilkiis nis ma laha dhimasho nis ma leh marka dhagax ayagu ma lahoo hadduu muxsin yahay hadduu hayru muxsin yahayba isagu garaaca un weeyaan addoonku sayidkaana iskale shaqadaas ha iska gala markaa dambe walow bixablin min shacar xadhig timo laga sameey baa lakadha yani wax xaqiiroon macno lahayn ha ku gadee ha isdhaafiyo wey macnaha ha isdhaafiyo qofkaa kale uu ka gadanayo ee la wareegaya dhici kartaa inuu edbiyo ama haybadiisa ama cabsidiisa ama maahe ishbaacu raqabatiha yadib inuu suriyaysto ama u yeela nin u yeelo ama alalaqal ay agtiisii ay meel lagu badbaadi kara ay tahay yaa dhici karta waana u sheegayaa haddii ayna toobad keenin laakiin hadday toobad keentay ma fadeexinayo qala xadana abubakr bn abi shayba waisxaq bn ibrahim jamiican can ibni xuyaynata sufyaan xa waxadana cabd bn xumaydin akhbarana maxamed bn bakr albursani qala akhbarana hishaam bn xasaan kilahuma can ayub bni muusa xa xadana abu bakr bn abi shayba qala xadana abu usama ibn numayr can cubaydillahi bn cumar xa xadanii haaruun bnu saciid leyl xadana ibn wahbin qala xadanii usama bnu zaydin xa xadanii usama bnu zayd leythi wey maa saxaabigii xa xadana hanaad bnu sarina wa abu kurayb maxamed bn alcala waisxaaq bn ibrahim can cabdah cabda bn sulaymaan can moxamed bn isxaaqi kulu haulaai can saciid almaqburi bay ka wariyeen can abi hurayrata can الnabiy sala اllah alيh ali wasalam ila ana ibna isxaaq isagu qaala fii xadiidihi wuxuu yidhi can saciid uu ka warinayey can abiihi can abi hurayra saasuu yidhi can الnabi sal slam fi jaldi اlamati ida zanat ثalaaثan saddex jeer uma labica fi الraabic marka afaraad baa la gadi ku hore waxaan soo maray markii saddexaad qala xadana cabdالlahi bn mslmة alqacnabiyu qala xadana malik ibn anasin xaw xadana yaxya bnu yaxya wlafd lah qala qarأtu clى malik can ibni shihab الzuhri can cubaydالlah bn cabdillah can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu alيh wali wasalam su-ila waxaa la weydiye can ilamati addoontii idaa zanat hadday sinaysato walam tuxsin marka waxba ma bedelayso walam tuxsintaas xataa hadday muxsino tahay guur ay soo martay nis bay leedahay faida uxsinna fain atayna bifaaxishaةi facalayhina nisfu maca almuxsanaat faida xusinna baa laleeyahay iyagoo guur soo maray baa waxaa nisfu cala almuxsanaat marka lam tuxsinta iyo waxba ma keenaayo shardi gaara ah maa waxba madelayo qaala in zanat hadday zinaysa fajliduuha garaac uma in zanat hadday zinaysa fajliduuha garaac uma in zanat hadday fajliduuha garaac uma biicuha walow bidafiir dafiirku waa xablu min ashacr xarig la soohay oo timana ka samaysan waa xarkaha ugu liita wey kaan hadduu ahaado waxuu ahaadaba ku gado isdhaafiya wey sharteeda isdhaafiya kaa kale ee gadanayo ayaa laga yaabaa inuu kugu dhaamo oo ay agtiisa ay wixii ay raadinaysay gaajo hadday haysayna uu gaajo tiro haddii ay maaragtay shaawey wax tahayna uu surriyaysto ama uu guuriyo qaala ibnu shihaab laa adrii ma ogi abacda haalidati aw araabica wa qaala alcaqacnabiyu asag wuxuu fii riwaayatihi qala ibnu shihaab wadafiiru alxabl dafiirku waa xarig la soohay alxablu almadfuur la soohay la tidcay wey waxadaثna abu daahir axmed bnu camr qaala akhbarana ibn wahbin qaala samictu malikan yaquulu qaala xadaثanii ibnu shihaabi can cubaydillahi bn cabdillahi bn cutba bn mascuud can abi hurayrata wazayd bn khaalid aljuhaniy ana rasuula qaala waa ku jirta meesha waxay dhaheen ana rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam su-ila waxaa la weydi can ilamati bimidli xadiidayhima walam yadkur qowla ibni shihaab wadafiiru alxabludaasi oo ah mudraj oo aakhiri ahoo tafsiir loo keenaya intaa muuna sheegin ardaygan mutaabicinaya ninkan hore maalig weeyaane maalig baa wax mutaabicinaya haddii aad inkastoo riwaayada horena ku jiraa maalig yacquub maya waa macmar maya ah, wdafir اxabl daas riwaayat malik can الzuhri taa horena malik can mishab zuhri buu ahaa marka waa in la yihahdo marka waxaa weeyaan ibn wahbin cabdullaahi ibn wahbin oo mutaabicinaya cabdullahi bn maslamata alqacnabi sanadkan marka naazil buu noqonayaa liannahu sanadkan sanadkan wax mutaabicinayo abu daahir shaykhu muslim ibnu wahb uu ka wariyey maalik sheekha saddexaad buu noqday baynamaa riwaayadaa kale maalik wuxuu noqday sheekha labaad cabdullahi bin maslama oo mubaashirah sheekh muslima ah. yaa toos wuxuu oga wariyey maalik sanadka hore caali weeye kana waa naazil qala xadaanii camru naaqid ibnu bukayr qala xadaana yacquub bin ibrahim bn sacd izuhri qala xadaanii abi can salix bn kaysaan xaa waxadaana cabd bn xumaydin akhbarana cabdurazaq bn hamaam akhbarana macmar kilaahuma can izuhriy can cubaydillaahi can abi hurayra wazayd bn khaalid aljuhani can الnabiyi slى الlahu عalيه walih wsلم bimidli xadiiثi maliki washaku fi xadiiثayhima jamiica fi beyciha fi الثaalida والraabica shaki weli waa la socdaa baabun taakhiiru اlxaddi xadda in dib looga dhigo can inufasaai haweenka umusha ah hadday islaantu ay xaamilo ay tahay zinana ay uur la tahay ama ay zinaysato iyadoo umula la dili mahaye dib baa looga yardhigi iyadoo umul ah dhagax lama xadaayo waa loo yarkaadinaya ilaa ilmaha ka nuujiso qala xaddaثna moxamed bin abibakr almuqadami qala xadana sulayman bin abu dawuud qala xadana zaa'ida bn qudama can suday can sacd bn cubayda can abi cabdiraxmaan alxubali qaal khadaba caliyun cali baa khudbeeyey caliy bin abi aalib weeye faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaas dadow aqiimuu ooga oo mariya calaa ariqaa'ikum addoomihiin alxadda xadda ka ooga man axsana minhum kuwooda guur soo maray iyo waman lam yuxsin kaan guur soo marinba fa ina amatan addoon lirasuulillahi nabiga addoomihiisa ka mida sala allah alay wasalam baa zana zinaysatay fa amaranii nabiga ay amray an ajlidaha inaan garaaco fa idaa hiya xadiidu cahdin nifaas ayadoo umul oho dhalmo maaratay ku cusub baan u tegey fa khashiitu waxaan ka baqay in ana jalatuha haddaan jeedlo an aqtulaha inaan dilo dillama lama mutaysanina in la garaacay mutaysanaysaa addoontu fadakartu daalika marka waa ijtihaaday ijtihaad asaga u gaara amarkii nabiga uu yidhi soo jeedal oo soo garaac tasaruf fuduuli buu la yimid asagaa iska tasarufay fadakartu dalika linabiyi nabiga alay slam baan u sheegay waxaan nabi allow umul bay aheed mucuq ilma hadday dhashay inaan ushaa ay odkaysan weydaan ka baqay faqaala nabigu wuxuu yidhi axsanta ijtihaad fii cahdi rasuuli illahi sala allah alay wasalam saxaabadu xilliga nabiga waa ijtihaadi jireen marka kii saxanana sax baa taa buu dhihi jiray ka aan saxnaynna wuxuu dhihi jiray dee kii saxanna sax kii kalena maya buu dhihi jiray rasuulka alayh isalaatu wasalaam asabta wa akhda'ta intay isku dardaraan ayuu inta saxdan waxna waad asirtay waxna waad gaftay ayuu dhihi jiray rasuulka alayh isalatu wasalaam qaala wxadanahu isxaaq bn ibrahim aqbarana yaxya bnu aadam xadaana israa'iil bnu yunis can isudayi bihada isnaad walam yadkur man axsana minhum waman lam yuxsan mashi wazaada fi lxadiid utrukaa iska daa iska daa kol hadday umul tahay xataa tamaathala iyo xataa tabra'a wa lishifaa ilaa ay ka bogsato ay caafimaad ay u muuqato ah xataa tamaathala ay tabra'a ayay ka dhigantah ilaa ay ka caafimaado baabu xad alkhamri khamrada xaddeedii khamradu ma muqadaray leedahay mise waa tacsiir bay culummadu isku hayaan qaar waxay leedahay xad muqadara ma laha wixii markaasi uun afartan ulal wala dhuftay iyo kabalala dhacay iyo quraabata naxwa naxwa baa soo aratay naxwa arbaciin wax muqadaro laga ogya ma jirin bay qaarkood dheh walidaalika cumar radia allahu canhu uu tacsiir bay ahayd wakhtigii nabiga afartan meelahaasay ahayd cumarna waa kii ziyaadiye oo siddeetan ka dhigay hadday xad tahay muqadar ah xuduudda ilahay waxba laguma dari kara waxbana lagama nusqaabin karo qaarna waxay leeyiin maya xad bay ahayd arbaciin bay ahayd arbaciinka iyadahayna tacsiir maa yaraahu alqaadi saxaabadii ijmaacoodii bay noqotay afartan kalaa lagu daray siddeetanka ka akhafi lxuduudi khilaafkaasaa ku jira masaladan qaala xaddathana moxamed bin muhana wa moxamed bin bashaar qaala xadathana moxamed binu jacfar qundar xadathana shucba qaal samictu qataada maqlo yuxadiu waramaya can anas bin malikin ka warrami ana nabiy allahi nabiga ilaahi sala allahu aleyh wasalam utiya birajuli nin baa loo keenay qad shariba alkhamra khamre cabay fajaladahu bijariidatayn laba laamood laantimireed ayaa jariido la dhahaa oo naxwa arbaciina afartan wax oo kale ah laama ay la wadata ayuu ku dhuftay nabiga alai salatu wasalaam laba laantimireedoo laantii walbaba waxay leedahay laama ka baxay oo tana labaatan laamood tana labaatan laamood kana lagu dhuftay kana waa lagu dhuftay afartankii qaala wafacala abubakra sidaasuu yeelay falama kaana cumaru cumar markuu aa noqday amiiru lmuminiin istashaara naas buu la tashaday faqaala cabdiraxmaan wuxuu yihi war arrintii waxba waa tari laadahay ushi yaree lagu dhudhufanayay iyo tacsiirtii ama arbaciinkii waxba dadkii waa ka reebi laayahaye ka warrama faqaala cabdiraxmaan baa wuxuu yidhi akhafa alxuduudi amaaniina anigu waxaan ku talina ila tahay inaan xuduudda midda ugu fudud xuduuddii kale ee muqadarkaheed mid waxay ahayd xadu saariq oo gacan baa la jaraya way adag tahay gacan qof la gooyey in muxuu ahaa middan xiraabada oo qofka muxaaribka ah iyo lug isdhaafa loo gooya isagaba la salbiyana kaba sii daranba oo dil bayba noqotay waa ka sii daran tahay maxaa kuu soo haray zaanigii oo isagana boqol jeedal ah waa boqol jeedal oo boqol baaba loo buuxiyo isaguna waa culus tahay waxaa ku xigay oo ugu fud intaaba ka sii hooseeya waa xadulqadfi oo siddeetanah siddeetanka aan gaarsiino akhafa alxuduudi oo kale aan ka dhigno amaaniina siddeetan qofkii khamre cabaa ama dararo cunaa siddeetan jeedala ku dhufanno fa bihi cumaru cumar sidii buu amray cumar bn khadaab siddeetan marka yay noqotay ijmacu saxaaba qala wxadana yaxya bnu xabib alxaariثiyu qala xadana khalid cali bnu xaariث xadana shucb bnu xajaaj qala xadana qataada qala samictu anasan yaquul utiya rasuulu اllahi waxaa loo keenay salى اllahu alيyh wali waslm birajuli fadakara naxwa qala xadaثna mxamed bn mثنى xadaثna mعaad bn hiشham xadaثna abi hiشham can qtاada can anas bn maliki radي الlah canhu ana nabiy اllahi slى الlah عalيه وalih waslm jalda fi اlkhamri khamradii kii cabay wuxuu ku jeedlay biljariidi laantimireed lala dhacay iyo wanicaali kabo qof walba wuxuu hayaa laleeyahy ku dhufo uma jalada abu bakar arbaciin afartan buu waqti abu bakar kan ugu dhuftay falama kaana cumaru cumar waqtigiisa markii la gaaray wadana annaasu min alriif dadkii saxraha iskaga noolaa oo xaaladda taqashufka iskaga noolaa ay u dhowaadeen arriif dana naasu riif dhulkii dooxada ahaa ee beeraha lahaa ee barwaaqada cinabka iyo timirta iyo waxyaalaha khamrada laga sameeyo markay u dhowaadeen walqura iyo magaalooyinkii la galay oo baadiyihii iyo xishoodkii lagu yaqaanay laga tegay magaalooyin iyo ilbaxnimo kale oo kala duduwan ay iskugu imaadeen iyay dadkii khamradii marka aad loo cabay oo dad badan la imaadeen dad islaamka u cusub dad baa iska sameeyey qaala maa taruuna fii jaldi alkhamri khamradii ka warrama maxay noola tahay dadkii waa kanoo waa xuwa u tarlaada garaaci faqaala cabdiraxmaan banu cawfa wuxuu yidhi araa an tajcalaha ka akhafi alxuduud anigu waxaan u arkaa xuduudda midda ugu fudud kuwaad adag meehe aan gaadhsiino qaala fajalada cumaru amaaniin siddeetan jeedalbu marka dhigay oo akhafi alxuduud waxaa noqotay xaddulqadaf ayay noqotay marka cabdiraxmaan baa ra'yigaa lahaa mubaadaradaas iyo cali baa lahaa labada waa la isku hayaa muwada maalig waxaa ku sugan in cali bin abi daalib uu lahaa oo u yidhi ina shaariba alkhamri idaa sharaba shariba sakar waidaa sakara hada waidaa hada ftara waa xaddu lmuftari jaldu amaaniina jaldabir halkaasuu gaarays gaarsiiyey marka qofka hadduu u daroogo iyo khamri cabo waxaa ku dhacaya sukraan maskaxdiisa aqligiisa tegaya kadib hadayaan iyo hadal buu bilaabi hadalkaas waxaa ka mid ah inuu dadka qadfo oo wax ka sheego oo caaytamo qofka dadka qadfana siddeetan jeedal bay ahayd marka waxaa weeyaan ficlan qofkii khamre cabo qadafna waa ku dhacayaae siddeetan jeed aan ka dhigno xadaثna mxamed bn mثنى qal xadaثna yaحya bn سacيid xadaثna hiشham bhada اisnaad mila qala wxadaثna abubakr bn abi shayba qala xadaثna wakiع bn jarax an hiشam can <clears throat> qataada bni dicama can anas bni malikin ana nabiya sala allah alيh waslam kaana yadribu fi lkhamri khamre qof cabeedi loo keeno binicaali kabaha iyo waljariida laantimir arbaciina wax u dhow naxwi baan soo marray uma dakara naxwa xadiiima walam yadkur riifa walqura ma sheegin xilliga cumar bay riifku riifku waa dhulka dooxada ehe beeraha ka baxaane midhaha badan qurana waa tuulooyinka waxaa dad labaduba waxaa weeyaan dadku dee nucuumo iyo barwaaqe iyo markay helo shahwatulbadni ay laha imaato wax kasta oo shahawaadkii oo dhanba way fududaanayaan inuu marka qofka khamradii iyo zinadii iyo waxyaas oo dhanba qof iska baahan oo iska gaajaysan naftiisi waxaa weeyaan aad shahawadeeda way iska yaraan kartaa haddii waasic diinana usii raacsan yahay qaala waxadadna abubakr bin abi shayba wazuhayr binu xarbi wa cali bnu xujur qaaluu xadaana ismaaciil huwa bnu curayata can ibn abi caruuba saciid bn abi caruuba can cabdillaahi daanaaj luqat lfaris weeyaan daanaajku waxaana macnaheedu ay noqonaysa alcaalim daanaajka waa macna alcaalim cabdullaahi alcaalim caalimkii xaw xadadana isxaaq bn ibraahim alxandali walafdu lah qaala akhbarana yaxya bnu xamaadin qaala xadadana cabdilcaziz bn mukhtaar qaala xadadana cabdullaahi bnu fayruuzin mawla bni caamir daanaaj qaala xadadana xubayn ibn lmundirin abu saasaan qaala shahidtu cuhmaan bnu caafaan baan xaadiray walxaal uutiya bilwaliid waliid baa loo keenay oo cuhmaankan ay walaalo ahaayeen isku hooye ay ahaayeen khamri waxbuu cabaa layidhi marka cuhmaan makhraati iyo er, in lagu soo oogay iyo waxbuu raadinaya oo dadkii deena way ka hoos kaceen oo dadka madaxda aad baa loogu dhiiran yahay nin xil eed qaad markaasaa waaka walaalkii u kala leexanayaa fitnay ba isku bedeli gaadhayba markii dambe u khudbeeyey oo yidhi ninkaa haddii ku caddaato xaddi ilahi baa maraynayna kusoo caddeeya nin makhraati ana waa leelay inuu ku kalena wuxuu isagoo khamra mantagaayo yaan arkay wa utiya bilweliid baa loo keenay weliid binu cuqbata bin abi mucayd qad salla subxa waa kanoo markii la ogaaday inuu khamro cabay waxaa lagu ogaaday salla subxa subax buu tujiyey ragcatayn labadii ragcadood salaada subaxeed muddo tujiyey uma qaala wuxuu yidhi uziidukum min iziyaadiya ma wax loo fadhiyeyba uziidukum laba ragcadoodoo salaada subaxeed buu tukaday markaasu wuxuu yihi uziidukum ma inuu kordhiyaa inuu isdhaafsan yahay baa la arkay marka oo muleefi noqday fa shahida calayhi rajulaan laba nin baaba markhaati ka kacday oo ku maraati kacday axaduhum midkood xumraan buu ahaa mowla cuhmaan cumaan moolihiisa laftirkiisa xumraa la dhihi jiray annahu shariba alkhamra inuu khamro cabay buu maqhraatay oo kacana arkay biir wa aakharu mid kalena wuxuu maqhraatay kacana u raa inuu arkay yataqayaw isagoo mantagaya faqaala cuhmaan baa wuxuu yidhi inahu lam yataqaya ma mantagin xataa shariba ilaa uu cabay qofka muxuu mantagaa wuxuu cabay un soo maaha tanna waa ku xukumay faqaala wuxuu yidhi yaa caliy caliyow qum istaag fajlidu jeedal ilan xuduudda fulinteeda waxaa iskale amiiru lmuminiin laakiin wuu dad wakiil u ah ayuu leeyahay cali buu wakiil ka dhigtay oo wasiirkiisii ah wuxuu adiga istaago ninkan garaac faqaala caliyun calina wuxuu yihi qum istaago yaa xasan xasanow wiilkiisa xasan fajridu orad jeedal waa wakaalatu wakiilulwakiil wey wakiilulwakiil oradoo jeedal faqaala xasan xasan baa wuxuu yidhi walli xaarahaa man tawallaa qaarahaa maal bay ahaan jirtay imaamaha qoladunu kula kufay madaxdii iyo dowladdii banu cabdishams iyo muxuu ahaa bani umaya cudmaan binu cafaan iyo qowskiisi iyo qaraabadiisiiba waxaa lagu tuhumay markii dambe inuu xukunkii iyo madaxnimadii ay ku dhadhowaadeen oo halkaasaa lagu yar sheegay marka wuxuu yidhi welli waxaad gacanta u gelisaa u tawalisiisaa u dhiibtaa xaarahaa madaxnimada kuleelkeeda iyo dhibaatadeeda man qof gacanta u geli tawallaa tawalliyey qaarahaa qaban weydaiyo macaankeeda dadka dheefteeda lahaa dhibkeedan ha qaato waxaanu garaac gacanta ii geliyey raggii madaxnimada iyo dowladnimada ka faa'iidaysay raggaa dhibkeeda iyo culayskeedan ha qaataano halkaasuu oga istaagaa sagina fakaanahu wajada calayhi waa sagoo u caroorayba oo u cadhaa gashay faqaala wuxuu yidhi ya cabdallahi bnu jacfar cabdullaahi bnu jacfarow ilaxasan cali bin abi taalib baa amar la siiyey xukunka waa inuu fuliyaa cabdullaahi bnu jacfarow markaa ay adeer adeer u yahay walaalkii jacfar bin abi aalib baa dhalay cabdullahi bnu jacfar yaa cabdallahi bnu jacfar qum kacoo fajlidu garaac fajaladahu cabdullahi bnu jacfar baa jaldiyey wa caliyun yacudu calina waa tirinayay kow laba xataa balaq arbaciin ilaa afartan uu ka gaarsiiyey faqaala wuxuu yidhi cali amsik jooji afartankaa ku jooji wixii nabiga iyo abubakar xilligoodii buu rabaa inuu maro tii cumaan tii xilligii cumar ayuu rabaa in ay ka saxsan tahay tii nabiga calayh salaam amsik jooji uma qaala wuxuu yidhi cali jalada nabiyu nabiga calayh salaam baa jeedlay arbaciina afartan wa jalada abubakarna arbaciina afartan buu jeedlay wa cumaru cumar baa amaaniina sideetan ka dhigay wa kullun sunna dhammaan sunno weeye oo cumarna wuxuu soo geli wa sunnatu alkhulafaa'i araashidiin buu soo gela isaguna wahaadaa midkaas nabiga calayh salaam oo arbaciinka ah yaa axabu ilay aan ka jeclahay haadaada waxaad u celinaysaa kii nabiga alay slam xilligiisa arbaciinkii marka cali wuxuu garaaca dib u celiyey xilligaa nabiga iyo abubakr zaada caliy bnu xujr fii riwaayatihi qaala ismaaciil waqad samictu xadiida adanaaj minhu falam axfadu kama xfidinin bu isagu qaala xadaana mxamed bn minhan adariir qaala xadaana yaziid bnu zureyc qaala xadaana sufyaan athawri can abi xasiin can cumayr bni sacdin can caliy bn abi aalibin radia allahu canhu qaal maa kuntu miihi buu leeya cali uqiimu mid oogaayo calaa axadin qof xaddan xad kama oogo qof xad uu mutaystay kama fuliyo oo fayamuuta fiihi uu u dhinto xaddii faajidadeena ma dhacayso faajida inaan u murgo minhu dhimashadiisaa fii nafsii naftayda aan murug iyo walbahaan aan helo ilaa saaxiiba alkhamri baan u haddii garaaci iyo xaddii uu dhinto liannahu in maata hadduu dhinto wadaytuhu diyadii iyo magti baan ka bixin liana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam lam yasunnah ma jidaynin yacni wax muqadar ah naxwa arbaciin unbay ahayd wax muqadara ah oo ma jidaynin sidaas darteed tacsiir unbay ahayd halkaa iyaduna qowlka leh xuduud muqadara may ahe khamrada xaddeedee waa tacsiir marka waxaa weeyaan hadduu u dhinto waxaan muqadar ahayn buu qolkaa u dhintay magtaan bixinayaa xogow arrinkan waan ka walbahaari buu leehay laakiin inta kale haddii shareecada xad ay go'aamisay qofkan la marinaayo hadduu u dhinto xadda ayada aheed qof korkaada waxa ma ahan gacantaa la gooyal tuugii haddii la gooyey waaba dhintayba kow boqol jeedal ha lagu dhuftaa la yidhi qofkii in la dila lama rabin laakiin jeedalladii u dhintay waxba laguma haysto shareecadaa ku amartay amarka shareecadaad furinaysa laakiin khamrada qofkii caaba wixiisa tacsiir iyo edbin unbay iska aheede hadduu u dhinta xogow ajidu fii nafsii naftayda xoogow baan ka helayaa diyadii magtaas ka bixin qaala xaddaana maxamed muhana xaddaana cabdiraxmaan mahdi qaala xaddaana sufyaan thawri bihada lisan mila baabu qadri aswaadi taziir tacsiirta garaaceeda qadarka ay leedahay tacsiirta hadda laga hadlaya waxaa weeyaan waa ta'diibka wixii akhlaaqda iyo edbinta ku saabsan oo xaqa ilaahay aan ahayn ee xaqa Eh, ilmaha waxyaalaha kale ee ninka caruurtiisii iyo waaliiyo mxuaha zawjadii xaaskiisii iyo waalidka waalidkiisi garaacaya iyo toban ulood kama badin karo xadaana axmed bnu ciisa qaal xadaana ibn wahbin qaal akhbaranii camar can bukay bn ashaj qaala baynaa naxnu cinda sulaymaan bnu yasaar annagoo joogna id jaa cabdiraxmaan bnu jaabir baa u yimid faxadaa wuxuu u sheegay xadiid buu u fa aqbala calaynaa sulaymaan sulaymaan baana soo qaabilay oo xadiis loo akhriyey faqala wuxuu yidhi xadaanii mar dhoweyta waxaa ii warramay cabdiraxmaan bnu jaabir can abihi aabihi buu ka warramay jaabira can abi burdata buu ka warramay alansaari annahu samica rasuula allah nabiga alay slam inuu maqlo yaquulu leh laa yujladu axadun ah, qofna lama garaacoo lama jeedlo fowqa cashrati aswaad toban ulood wax ka badan ila fii xaddin min xuduudillah fii xaddin min xuduudillahi daas xuduuddii muqadaraheed waa lagu fasiray qolada waxay leeyihin fii xaddin waxaa loo jeedaa fii xukmin min axkaamillaahi axkaamta ilaahay maxdiga ah ee sharciga ah ee wixii xaqullaahi ah ayadu waxaa weeyaan toban ulood waa laga badin karaa tacsiirta laakiin wixii aan sidaa ahaynoo ta'diib iyo akhlaaq kale oo qof lagu hagaajidmin hadday tahay waxaa way toban ulood lama dhaafin karo oo hadalkaa soo marray arbaciinkii ah iyo in la ziyaadiyo afartan lagu sii daray warkaas ay u qiildeeyeen oo toban lagama badin karadaasi xadulkhamradii baa waxaa soo marray wuxuu afartan lagu daray hal mara marka wixii xuduudda ilaahay ah tacsiirteeda ayadu waa la badin karaa maa yaraahu lqaadli laakiin wixii edbin qof la edbinayo akhlaaq xumo kale oo aan gaadhsiisnayn arrimahaas hadday tahay toban ulood lama dhaafin karo ninkii naagtiis hadduu garaacayo toban ulood ka badan maya ilmihiis hadduu garaacayo toban ulood ka badan maya baabulxuduud kafaaraatun liahliha xuduuddan qofka la xadaayo ka xaddu الzinaa wالsariqa wاlqadaf wa sharbu اlkhamri xuduudda ayada ah kafaaraatun liahliha dadkii ehelkeeda ahaa ee xaddaa la mariyey yay kafaara gud u tahay dembigiisaa lagu dhaafayaa wey dembigiisaa lagu dhaafayaa faa'idada ay leedahay xuduuddu waa labo oon xalay soo dulmaray labadaa mid waxaa weeyaan annahaa kafaaraat haaniya wa annahaa zawaajir ah, qofkii dembiga la yimid haddii xaddii laga oofiyo aakhara waxba looma haysto ilahay laba cuquubo qofka iskuma darayo haddii macnaha kale iyo faa'idada kale xikmada kalena waxaa weeyaan waa zawaajir oo qofka inuuna mar labaad ku noqonin dadka kalena ay arrintaa ayada ku edab qaataan ooy ka cabsadaan xadana yaxya bnu yaxya tamiim abubakr bin abi shayb wcamru naaqid isxaaq bin ibrahim ibn numayr kulum can ibni cuyaynata walafdi camr qala xadana sufyaan bnu cuyaynata can zuhri can abi idriis alkhawlaani caa'idullahi can cibaadata bnu saamid axad nuqaba qaala wuxuu yihi kunaa maca rasuuli illahi sala allah alay slam fi majlis nabigaan la joognay majlis baa nabiga la fadhinay calayhi salaatu wasalaam meel baa nabiga la fadhinay faqaala wuxuu nabigu yihi tubaayicuunii calaa an laa tushrikuu billahi shay-a waxaad heshiis iyo ballan iyo cahdi igala gashaan iyo beyca inayna ilaahay waxba la wadaajinayna cibaadadiisa subxaana wa tacaala fii uluuhiyati wa rububiyati wa asmaai wa sifaatihi ilaahay waxdaanadiisa iyo kelinimadiisa inaan axad kale garab istaajinaynin tasarufka koonka uu maamulaayo axad kale inayna waxba ka siinaynin oo aynan la wadaajinaynin cibaadada allah uu leeyahay axad kale inaynan la wadaajinaynin oo cibaadada keligii baa iska leh rububiyada iyo maamulka koonka iyo tasriifkiisana asagon baa iskale qayuumiyada asagon baa u qumo iskale asmaada iyo sifaatka keligii baa iskale oo hal taclamu sami u ah, ma jirto marka alla tushriku bilahi shay marhaatiga arrintaa ila gala ballan walaa tazunu inayna zinaysanaynin oo faaxisho ayna ku dhacaynina ballan ila gala walaa tasriquu ayna tuuga noqonayn dadka xowlooda ayna xadayn walaa taqtuluu nafsa alatii naftii ayna dilaynin xarama allahu ilaahay u xarimay ilaa bilxaqi xaq inaad ku dishaan mooyeene saddex baan soo maray in lagu dili kara qofka faman wafaa ninkii oofiya oo ka soo baxo ilaaliya minku idinkeena iga mida ballantaasi fa ajirkiisa cala allah ilahay korkiisa ay ahaato ilahay isagaa issaaray oo tafadulay ajirkiisa ilahay baa bixinaya waman asaaba qofkii ku dhaca shay-an wax min daalika kuwaa la sheegaya facuuqiba cuuqiba bihi loo ciqaaboo xaddii iyo ciqaabtiisa adduunyada la mariyo fa huwa kafaaratun lahu kafaara gud bay u tahay maa siwa shirki waxaan shirki ka ahayn aqlabkii baa lagu xukumaya qofkii intuu shirki iyo gaalnimo ku dhaco ridoobo man diinu diinan la mariyo la dilo kafaaro u noqon mayso oo gaal dhintay weeyaan in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayuu soo gelayaa marka waa intii kale ka soo hadhay <laughs> qofkii xadda iyo cuquubo la mariyo kafaara gud bay u tahay waman asaaba shayan ninkii wax ku dhaco min dalika arrimaha ka mida oon la arkin oo la helinoo fasatarahu allahu calayh ilaahay baa asturay dembigaasu ku dhaca markaasu alla u toobad waa ilaahay baa asturay fa amruu ila allah ilahay amarkiisa ilahay buu u yaallaa haddaan intii xaddi laga oofiyo aan cuquubadii aakhare adduunka laga jarin umuurtiisa aakharo ilaahay ba u taallaa mashiyadii ilahay ba ku jiraa madhaba ahlusunna waljamaca waa sidaas dunuubta waxaan shirkiga gaalnimo ka ahayn inaan dembi kabiiraa lagu gaaloobayno naara aan lagu waaraynin amarkii ilahi iyo mashiiyadii ilahay buu qofka ku jiraa in shaaa cadaba bicadlihi wa in shaaa cafaa bicafwihi wa wa ufraanihi waa iska cafinaya taana udhexeeya kol hadduu ahlu tawxiid yahay in shaaa cafaa canhu ilahay waa cafinaya wa in shaaa cadabahu hadduu cadaabana fabicadlihi cadaaladda ilaahay weeyaanoo ma dulminin wamaa rabuka bidalaami lcabiid weeyaan haddii uu iska cafiyana dee raxmadda ilahi subxaana wa tacala iyo cafgiisi iyo ghufraankiisi wey subxana wa tacala qala xadaثna cabd bn xumayd akhbarana cabdالrazaq qala akhbarana macmar bn rashid can الzuhri bhada اlisnaad wazada fi اlxadiiثi fatala calayna aayat الnisa nabigu wuxuu nagu dul akhriyay aayaddii haweenka ka hadlaysay aayat nisa maaha aayaddii suurat nisa ku jirtay maaha ee aayat nisaa aayaddii haweenka si gaara looga hadlaya beycada haweenka nabiga haddii haween u imaadaan mubaayaca raadinayo allah yushrikna billahi shayan in lagu dul akhriya aayaddaas fii suurati mumtaxina ku jirto suuratu nisa ma ahe suuratu mumtaxina ee aayaddaa magaceeda aayatu nisa la dhaha liannahaa haween baa lagula khidaabay raggina marka waa wada leeyihiin alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusabi weeyaanoo raggina sidoo kale weeye waxadaanii ismaaciil bnu salim akhbarana hushaym bn bashir akhbarana khaalid bn cabdillahi طaxaam can abi qilaabat aljarmi can abi alashcar sancaani can cabdilahi an cibaadata bni saamitin qaal akhada calayna rasuulu اllah nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa ballan iyo heshiis iyo baycanala galay kamaa akhada cala nisa si haweenkaba siduu beycadii haweenka beycat nisa ayuuna mariyey anlaa nushrika billahi shaya walaa nasriqa walaa nazni walaa naqtul awlaadana inaan dilaynin walaa yacdahu uunan fafaynin yacdah macnaha buhtaanka wey ah, taftariinu bayna aydiikum weyaan walaa yatiina bibuhtaanidi walaa yacdah inuuna iftiraa iyo buhtaan iyo beenuumasho uunan la imaanaynin namiimada iyo isku dirkana waala dhaha bacdunaa barkaana bacdan barka kale inuu namiimo iyo isku dir iyo buhtaan uunan la imaanaynin faman wafaa qofkii oofiya oo minkum idinka inaga mid ah arrimahaas fa ajruu ajirkiisu cala allahi ilahay korkiisa u ahaaday waman ataa minkum ninka inaga mid oo ah, la imaada xaddan xad wax xad waajibiya oo dembi ah ku dhacay fa uqiima caleyhi xaddina waa laga oofiyey fahuwa kafaaratu kafaara gud bay u tahay dembi dhaaf waman satarahu allahu qofku ilahay astura caleyhi korkiisa fa amruhu amarkiisu ila allahi ilahay bay u taallaa in shaa cadabahu hadduu rabo waa cadaabaya bicadlihi wain shaaa gafara lahu biraxmatihi waa iska dhaafaya wa hada raddu khawaarijta iyo xadiidkan raddi ku yahay oo qaba ilaa wa ilaa in la cadaabi oo gaalo yihiin oo naari gale waxaasi shubhaan waxaa weeyaan waciidiya la dhahaa aayaadkii iyo nusuustii iyo xadiistii waciidka iyo goodiga ka hadlaysay bas un bay la boodaan dalabkii kale ee wacdiga ee yabooha iyo rajaheeda dhan waa ka tageen marka icmaalu nusuus baa la rabaa in xaggan waciidka iyo wacdiga mid walba meeshiisa la mariyo murjiyaaxun in la noqdana lama rabo oo ayaguna waxaa weeyaan wacdiga iyo rajada xaggeeduun rajaxayo wax kale oo ciqaab ah oo dhanba ka fogaanayo waxba qofku ma yeelaysa leh qaala iyadana lama ogolo xadadanaa qutayba bnu saciid qaala xadadanaa leyxa xadadanaa moxamed bnu rumxin aqbaranaa leyx can yaziid bn abi xabiib can abi lkhayr marhad can sanaabixiy cabdullaahi can cubaadaa bnu saamit annahu qaala wuxuu yidhi inii lamina nuqaba waxaan ka mid ahaa ikhyaartii baan ka mid ahaa nuqaba ah. nuqabadu waxaa weeyaan waa jamcu naqiib waa kuwa odayaasha ikhyaarta ah ee muxuu ahaa odayaasha u ah talkooda ee warkooda iyo taladooda la qaato ee heshiisyaha iyo ballamada u soo gala reerka ayuu ahaa waa min mutasawifada waxay leeyihiin annuqabaa waalnujabaa waalbudalaa kadibna qudbi waxbay isku qoofalaan isku xidhxidhaan waa wax oo naftooda ay u sheekaysay weeyaan oo jin iyo shaydaan iyo ruuxaan ay ka dambaysay wey waxba ka jirin koonkan ilaahay unbaa iskale maamula ku tasarufa asagaa abuura isagaana rogi berri axad kaleoo laleh oo tasarufi karo maamul yar ku leh ma jirto nusuusta qur-aanka iyo xadiisun sidaasay wada caddaynayaan qofkii bur iyo nafci waxaan alle alleehen u nisbeeyana qofka asagaa waa qof awaamirtii ilaahay iyo rububiyadiisa qof kale wax ka siiyey buu noqonaya la min anuqabaa aladiina baayacuu rasuul allah nabiga calayhi salaam baycada la galay wa qaala baayacnaahu heshiis iyo baycaan la gallay calaa an nushrika billaahi shay-a inaan alle waxba la wadaajinin asaaska weeyaan asaasu tawxiid asaaska qofka muslimkaa ah, cibaadadiisa tawxiid buu ka bilaaban qofka tawxiidka inuu iska saxo waa muhim caqiidada iska hagaajiya waa muhim una ku khamaarin caqiidadiisa iyo tawxiidkiisa una ku khamaarin su-aalaha qabriga la weydiin doono waa inu iska saxaa a rabbigay waa allah markaad leedahay ilaahay cibaadadiisii keligii ma u khaalis yeeshay mise wax kalea kugu dhegan wax kale mayaa kugu dhegan oo ku haysta ood ka baqaysaa ood rajaynaysaa oad quudaraynaysaa oo wuu i arkaya wuu imaqlaya aad leedahay quful noocaasa miyaa lagugu dhejiyey oo weli maskaxdaada ku dhegan kol haddii waxaad jirta rabbi allah ma dhihi karti adduun wax kale aad qalbigaada ku taaganaaye allah wa diini alislaam diinta qur-aanka iyo sunnada iyo shareecada cad ee waadixa weeyaan a ayadaa cad weeyaane wax kaleoo luuqluuqa iyo ta'wiilaad iyo meelo inaad soo xoogato iska ilaali sharcigaa cad qaado qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga huma shifaa daawo weeyaan qofka wuxuu ku daawoobaa shubahaadka shakiga awhaamta ibtidaaca waxaas o dhan waxaa lagaga caafimaadaa qur-aanka iyo xadiidka nabiga sal alla alay wasalam qofkuu labadaa ilahay waafajiya waa bogsaday hadduu ikhlaas iyo alla dartii ay ka tahay xaqraadiis uu yahay laakiin hadduu xaqraadiis ahayn oo uu yahay un rag iska celi iyo rag iska reeb iyo annaga xisbigaannaga iyo banu fulaanka annaga hadday tahay dee waxaa weeyaan wa idaa khaasama fajara buu noqon idaa khaasama fajar qofka markuu dooda waa inu xaq ku doodo xaqa ama carabkaada ha ku daahiro ama qofka kale ha ku daahiro xaq mar allah markaa aragto waxaad leedahay axaqu xaqu an yutabac xaqa in la qaato ay tahay baalatulmu'min weeyaan xigmadu laakiin hadduu qofka uu wax kale ku dhegan yahay khalaas weeyaan rajo ma qabo allah nushrika billahi shaya yaan ballan kula gallay nabigu walaa nazni aana zinaysanino walaa nasriq aan waxadino walaa naqtul aana dilin annafsa alatii naftii xarama allahu ilahay u xarimay ilaa bilxaq in lagu dila mooyeene saddexdii laa yaxilu damu mri'i muslim illa biixdaa alaatin baa soo marray walaa nantahim inaan xoolaha dadka boobin xoolaha dadka ay leeyihiin xoolahaadi maaha ummadda xoolaheeda haddaad aad xoolahaadi ka dhigata ka war oo haddii ilahay gacantaada soo geliy oo mas-uul ilaahay kaaga dhigay qaybiyo inaad noqotaa la rabaa oo cadaalad iyo meesheedii marisee inaad tiraahdo anaaba la joogayba yah sidii kii laga sheegay oo kale geel ayaa la joogaay wargeel ayaa la joogaay u u buu yidhi waxaadle markii la wuxuu yidhi astakfirullah anaaba la joogay geela amaan la joogayba dad badan waa sidaasoo alxalaalu maa xalla biaydiihim xukun baa qabanayaan dhaqaalaa loo dhiibi khasnadii baa loo dhiibi maalkii ummaddii o dhan baa lagu aamini ummaddii o dhan baa fiirsanaysa sugaysa markaasuu qofkuu rabana u diidi qofkuu rabana siini meeshuu rabana uu marsan wuxuu rabana ku dhisan maalkiisii oo kale tamaaman sidii xoolihiisii inna ma la qinyoonaayo shakiba kumaba jiraba yaakulu suxtaa xaaraan buu cunaya qofka noocaasa ah, ah, wax allaala wixii jismiga bini aadamka xaaraan ku baxana oo xaaraan ku kobcana naar ayaa goynaysa naar baa goynaysa naar baa jari doonta qiyamaha markii la gaaro dayib haddana xoolahan waxa laga cuni yara waxa laga cuni yara waa la dhisay waa la bari meel baa lagu aruuriyey waxaad ka cunina waa wax yar adigoo miskiinkas waxbaad cunaysaa ciqaab iyo xisaabu marka yaa qofka sugaysa marka in la is ilaaliyo wey walaa nantahiba inaana xoolaha ummadda boobin heshiiskii nabiga ay saxaabada la galeen weeye xoolaha ummadda inay ka badbaadaan oo bannaanka ay ka maraan nasaaha iyo waraacnimo iyo is-ilaalin iyo isdhowrid baa la rabaa walaa nacsi oo nafta qofka hawadiisa waa inuu xakameeyo oo reebi karaa la rabaa jaanis iyo fursad baan helay sax maaha dadki marka waxay noqdeen qaado iyo qariye ninka meel madax ka ahoo wixiisa dhaqaalo badan ka samaysan waaya oo dadku raba siin waaya kuwa raban u diidi waaya nin rageed maba ahaba nin raga maba ahaba fursad baa la mariya uu ka faa'idaysan waaya aad maqlaysaa fursad wuu soo martaye uu ka faa'idaysan waaye hebel ha siinna hebel si hebel baa fursadda ka faa'idaysan hebel muxuu qabani waxaaso dhan maxaa loo dulxulayaa boobka xoolaha ninkii boobi kara sida loo kala boobi kara ee loo kala xariifsan yahay ayaa loo kala fiican yahay walaa nacsi inaanan casiyaan la imaanin baan heshiis la gallay faljannatu jannada in facalnaa haddaan samayna daalika ballamaha ka soo baxno iyo faljannatu janna lanaa noo sugnaatay faljannatu in facalnaa dalik yaa lanaa noo sugnaatay wey fain hashiinaa haddaan ku dhacno min dalika shayan kaana qadaa'u dalika arrinkaa xukunkeedu ilallaahi bay u taallaa gaalayn mayno laakiin dembi buu ku dhacay haddii la ciqaabana waa mutaystay wa qaala ibnu rumxin qaala qadaahu ila allah qadadeedi xukunkeeda ilahay baa iskale baaban wuxuu ku saabsan yahay jarxu alcajmaa waalmacdini waalbi'r juubaar jarxu alcajmaa xoolahan xayawaanka ayaa cajmaa la yidhaahdaa liannaha laa tatakalam hadal ma leh fasaaxana ma leh hadalla ma leh cajami waxaa loo yidhi fasaaxada carabiga ka maqan marka alcajmaa xoolaha loo jeeda neefka geelaha ama looda ama arigaha wuxuu hardiyo ama haraatiyo ama ku istaago hadur weeyaan waxba looma haysto sacaadi baa haraatiyey sacaadi yaa haraatiyey qof intuu soo horda ma dhihi karo hadduuna isaga uuna qayb ku lahayn tacadi iyo xadguduba oo sicii meeshii xoolihii baadiyaha ku foofaan lagu ogaa yuu magaalada kusoo foofiyey alcajmaau jubaar hadduu soo deliishado maya laleey adaa keenay meeshan bannaankaas la leeyahay ee la wada leeyahay baa la rabay suuqii iyo yaanyadii iyo fayaasigii iyo baradhadii haddaad ku soo daajaysa ka waran taas waa ficil qofka uu leeyahay wey waa loo qabsani waa loo qabsanaya arrinta ayada yaa iska laha neefka baa waa laga magdhabi ee waxaa laga wadaa neefkii iska socday meeshaas ee duurkiisa joogay waa xayawaanan caqli lahayne marka horena xadgudubna lama samaynin oo meelahoodii iska joogeene qof hadduu hardiyo ama u haraatiyo hadur weeyaan qofkii lahaa hadduuna daba soconin neef daldil ah oo dadka dilah ayaad dabada ka wadaa oo dadka kusoo kaxaynaysaa taa ayadaa waxaa weeya min ficlihi qofka sababtiisi wey saa sabab leh waxaa laga hadlaya taa maaha walmacdinu macdanti macdanta wax ilahay dhulka ku abuuray dahabkii iyo fidadii iyo mxuu ahaa birihii iyo kudhexjiri iyo waxaas la dhaha batroolkii iyo yaad qof waxaa tiri iqot macdanta iqot baa tiri macdanta uu baa ku dilaacday ee furkaana ku dilaacday waa ku qarxay waa ku dhintay ama waa ku dumay hadur weeyaan waxba laguma haystaadi waxaad sababa leeda ceelka qod baa tiri ceelka waa la qodaa tii ilahay baa ku dhacday walbiiru ceelkii jubaar ceel biyaad qof iqot tiri isagoo qodaayo ceelkii baa ku dumay hadur weeye waxba laguma haysto xadana yaxya binu yaxya wamaxamed bnu rumxin qaala akhbarana leyd xaw xadana qutayba bnu saciid xadana an hishaam zuhri can saciid bn musayb abi salam cabdiraxmaan can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu can rasuuli illahi sala allah alay wasalam nabigu qaal alcajmaau jarxuhaa jubaac cajmaa xoolaha iyo xayawaanku jarxuhaa waxay jaraaxeeyaan oo dhaawacaan jubaarun hadur weeye walbiiru ceelka qofka ku dumayna jubaarun hadur weeye walmacdanu macdantii laqodaya qofka ku dumay ama wax ku noqday jubaarun hadur weeye wafirikaasi duukufaareedkiina alkhumus khumus baa waajibaya duukufaareed dakiinu ljaahiliya rikaas waxaa la dhahaa wixii ummadihii hore ay xabaasheen oo meel gashadeen xoola ay ummadihii hore xabaasheen oo meel gashadeen unba ilahay ku tusay haddaad fiirisayba calaamo muslima kuma taala calaamadii gaaladii hore yaa ku taalla dahab meeshanahoo calaamadii gaalada iyo magacyihii gaaladii ku qoran yihiin muslim inuun ahayn ad ogaata hadduu muslim leeyahay haddii isaga uu nool yahay ama ay warasadiisi iyo dhaxalkiisi dadkiilaa ay nool yihiin kuwiin baa lala aadi oo la siin haddii la garan waayan baytulmaalka muslimiinta iyo masaalixda caamka lagu bixin amaa gaala hadday lahaayeen kaa soo helooday baa iskaleh maxaase laga rabaa shan intuu u qaybiyo shan meeloodoo meel inuu markaaba bixiyo alkhumus marka fayga wixii lagu bixin jiray lilahi walirasuuli walidulqurba walyataama masaakiin ayaa lagu bixinaya khumuskaas arbacatu akhmaaska kalena asagaa iskaleh risqun saaqahu allahu ilayh waa xoolo ilahay uu siiyey qala waxadaanaa yaxya bnu yaxya abubakr bin abi shayba wa zuhayr bn xarbi wacabdillah cala bn xamaad kulum can ibni cuyana sufyaan xaa waxadaana moxamed bn raaficin qala xadaana isxaaq yani ibn ciisa qala xadaana malik bn anas kilahuma can zuhri biisnaadi leyth mila xadiiihi qala waxadaana abu daahir waxarmana bnu yaxya qaala akhbarana ibn wahbin akhbaranii yunus can ibni shihaabi can ibni musayib cubaydillahi bn cabdilah can abi hurayra can rasuuli اllahi salى اllahu alيh ali waslm bimilih qala xadaana moxamed bn rumx bn lmuhaajir akhbarana leyth can ayub bn musa can aswad bn اlcalaa can abi salama bn cabdiraxman can abi hurayra radi allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu alيh ali wasalam annahu rasuulka qaala wuxuu yidhi albi'ru jarxuhaa wixii ku dhaawacma ceel ama wax ku noqdo jubaaru hadur weeyaan waba wax diyaah iyo mag ah uu leeyahay ma jirto walmacdinu macdantii qofkii kudhex dhintay ku duntay jarxuu dhawciisa iyo dhimashadiisa jibaaru hadur wey walcajmaau xoolaha waxay ay dardaraan ama ay hardiyaan ama haraatiyaan jarxuha dhaawacooda jubaarun hadur weeyaan wa fi rikaazi wixii gaaladii hore ay xabaalatay ummadihii hore ninkii ilaahay siiyo alkhumusu shanmeeloo meelaha ka bixiyo afarta kana asaga ha qaato qala xadadana cabdiraxmaan bnu salaam aljumaxi qala xadadana arabiic yacni ibnu muslim xaw xadadana cubaydullah bnu mucaadin qala xadadana abi xaw xadadana ibnu bashaar maxamed xadadana maxamed bnu jacfarin qaala xadadana shucba kilahuma can moxamed bnu ziyaad can abi hurayra can الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam bimilihi sala اllah wslam ala nabina mxamed